bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm wbaarak عlى nabiyina muxamed wعlى alih wصaxbih أجmaciin wbacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa min aطyb اlminax fi cilmi اlmusطalax waxaa inoo dembeeyey alkhabr اlmarduud wa asbaabu raddihi khabarka marduudka ah oo la radinayo on la aqbalaynin iyo asbaabta keensanaysa khabarkaasi in la radiyo Eh, <clears throat> wuxuu inoo soo sheegay labada sheekh waxay noo soo sheegeen in asbaabta raddiga ay keenaan yani markaas ay yihiin labo marka lasoo duuduubo isnaadka oo sakti ku dhaca bimacnaa rijaashi sanadka ruwaaddii inay wax dhacaan oo wax maqan yihiin iyo raawigii wax soo warinaya in la tacniyo wax laga sheego labadaas mid ka mida ayaa keena in sanadkii ama xadiidkii uu marduud noqdo wuxuu bilaabay marka eh, anwaacda xadiidka marduudka ah oo lagu radiyo yani markaas sakti ku dhacay sanadka wuxuu ka bilaabay yani markaasi almucallaq mucallaq tacriifkiisa waa soo aragnay waxay yidhahdeen labada sheekh raximahum ullah athaani almursal ka labaad nooca labaad oo ka mid mida ah anwaacda marduudka waxa weeye waa mursal wa huwa mursalkuna maa xadiid weeye rafacahu taabiciyu taabiciga uu u kor yeelay ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay inuu u kor yeelo taabicigu xadiid ka an yaquula inuu yidhaahdo taabicigii qaala rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalama kada aw facala kada rasuulka ilaahay ayaa sidaasi ku hadlay oo saa yidhi ama saasuu sameeyey rasuulka ilaahay sal allahu caleyh wasalam maahuudun waxaa laga soo qaatay min qowlihim naaqatun raslun baa laga soo qaatay ay sariicatun waa hal degdegaysa wey aw naaqatun mirsaalna waa la yidhaahdaa hal dheeraynaysa wey maxaa haddaba loogu shabahay oo halkaa looga soo qaatay fakaana almursila qofka wax irsaalinaya oo nebiga xadiidka u koryeelaya calayhi salaatu wasalaam waxaad moodaa asraca inuu degdegay muxuu u degdegay ila alxadiii ay ilaa dikri alxadiii xadiidka sheegitaankiisu u degdegay faxadafa markaasaa wuxuu xadfay bacda sanadihi sanadkiisa bacdi ka midu xadfay ninkii yani markaa xadiidka sanadkiisii ayuu sheegitaankiisiibuu ku degdegay mar hadduu degdegay wuxuu riday sanadkii wax ka mid ah halkaasaa markaa laga soo qaata ayb macaani kale oo culimadu ay tilmaameenna way jiraan wacudda waxaa lagu tiriyey almursalu mursalkii waxaa lagu tiriyey min anwaaci almarduud xadiidka marduudka noocyadiisuu ka mid yahay limaa dakarnaa waxaan soo sheegnay ayaa loogu tiriyey oo min aljahaalati ah inaan aan aqoon loo lahaynoo jaahil laga yahay bixaali raawi raawiga xaalkiisa raawigii almaxduufi ee la xadfay ila meesha raawi baa ka maqan raawigaa maqan baan aqoon loo lahayn maadaama aqoon aan loo lahayn waxay noqotay in markaasi lagu xukumo xadiidka noocaasa inuu yahay min anwaaci almarduud lixtimaalihi yani raawigaa meesha ka maqan wuxuu aqbali karaa an yakuuna saxaabiyan inuu saxaabi yahay aw taabiciyan inuu taabici yahay wa cala alakhiiri ka dambe hadduu taabici noqdo yani yaxtamil wuxuu aqbali karaa an yakuuna iqatan inuu iqa noqdo aw hayra iqatin inaan iqa ahayn lanna haddii mursal lagu tacriifiyey taabicigii baa nebi maxamed u koryeelaya calayhi salaatu wasalaam waasitada udhaxaysa bayna hada taabiciyi aladii yarfacu alxadiia wa bayna anabiyi sal allah alay wasalam hadday tahay cidda udhaxaysa saxaabi haddii la qaطica iyadu basi kuma sugno dhib ma leh lanna saxaabadu waa kulluhum cuduul weeyaan laakiin wuxuu ixtimaali karaa ciddaa meesha ka maqan inay saxaabi tahay waa aqbali kartaa waxay kaloo aqbali kartaa in ay taabici tahay haddaba taabici hadduu noqdo garanay hadduu saxaabi noqdo ishkaal maleh haddii la jasmiyeba haddii uu noqon waayo uu taabici noqdo taabicigii iqana waa noqon karaa yani markaa hayru iqana waa noqon karaa maadaama ixtimaalka halkaa uu ku jiro yani markaa cala looma qaadan karo ayib intaasi waa tacriifka mursalka iyo markaasi meesha laga soo qaatay iyo sababta loogu daray marduudka xukmu lmursali xadiika mursalka xukunkiisu muxuu noqonaya ahaba waxaa ku tageen ilaa raddi lmursali dahaba waxaa ku tegey ilaa raddi lmursali ay ilaa raddi xadiii mursal xadiidka mursalkaa radintiisa waxaa ku tegay jumhuuru ahli lxadiii badanka ahlulxadiiku saasay ku tageen wa kaiiru min alfuqahaa in badanoo fuqahadana saasay ku tageen ayb wa asxaabi اlusuuli iyo culimmada usuulka mustadiliina xaalay deliishanayaan bianna riwaayata almajhuuli ninka majhuulka riwaayada uu soo wariyo yani ninka majhuulka oo xaalkiisa aan war laga haynin ninka aan majhuulka oo xaalkiisa xagga cadaaladdiisa iyo dabdigiisa aan jaahil laga yahay almusamaa ee la magacaabo magaciisa la sheegay idaa kaanad hadday tahay laa tuqbalu midaan la aqbalaynin ay maa rawaahu waxa uu soo wariyey ninkaa majhuulkaa fa riwaayat lmursali yani ka la irsaaliyey oo meesha laga riday riwaayadiisu wlaa bicadami alqabuul inaan la aqbalin ayadaa mudan limaada liana almarwiya canhu yani markaasi ka wax laga warinayo fi lxadiii almursal maxduufun waa la xadfay majhuululcayni cayntiisa la garan mayo walxaali xaalkiisa iyo sifadiisana la garan mayo yani eh, ahlulxadii iyo fuqahadii badankoodii iyo usuuliyiintii waxay ku tageen xadiika marduudka xadiidka mursalka waa marduud limaada waxay yidhaahdeen eh, ninka majhuulka ah oo magaciisa yani markaasi aan la garanaynin ninka majhuulka oo xaalkiisa aan la garanaynin lakiin magaciisa la sheegay moxamed ibnu cali baa la yidhi ama cali ibnu zayd baa la yidhi magaciisa waa la sheegay laakiin xaalkiis la garan mayo ma iqa mase hayru iqa weeye ninka noocaasoo kale axaadiiskiisa lama aqbalo lanna xaalkiisi baan la aqoonin xaalkiisa marka la ogaado axaadiikiisana la qaadan lahaa wuxuu yahay ama la radin lahaa mar xaalkiis haddii jaahil laga noqday yani waa la radinaya axaadiikiisa la aqbali mayo ayib kaaba haddii la aqbali waayey bal ka waran ninka aan la sheeginba magaciisa xataa lama sheegin iska dhaaf in la sheega xaalkiisa la ogaadee magaciisi baan la garanaynin kaasaa ka mudan inaan xadiiskiisa la aqbalin marka majhuulka haddii la aqbali waayey ninkaa majhuulka majhuulxaalka ah haddii la aqbali waayo xadiidkiisii kii mursalka ahaana min baabi awlaa inaan la aqbalin farqa udhexeeyna waxaa weeyaan majhuulkani magaciisa waa la sheegay laakiin xaalkiisaan la garanayn mursalkani marka magaciismeesha waa ka maqan yahayba magaciisana la garan mayo xaalkiisana la garan mayo idan kaasaa mudan inaan la aqbalin wuxuu ku culeyay liana almarwiya canhu ay fi lmursali ninka waxaa laga warinaya xadiika mursalka maxduufun waa la xadfiba meesha maba joogaba oo taabicigii baa nabiga u koryeeraya alayhi salatu asalaam meesha marka cidda ka maqan magaciisana lama sheegin xaalkiisina garan mayno ninkaasi marka waxaa laga soo warinaya mursalka oo halkaa ku qarsooni maxduufun waa la xadfay majhuulul cayntiisa jaahil baa laga yaha la garan mayo wal xaalkiisa iyo la garan mayo waayo lamaba sheeginba marka la sheegi lahaabaa bal markaa la eegi lahaa halkaas waxaa ku tegey madhabka waxaa ku tegey waa jumhuuru ahli xadiid iyo kaiir min alfuqaha wa asxaabi اlusuul waruwiya can aimati aaa waxaa laga soo wariyey saddexda imaam abi xaniifa wa malik wa axmed axmed laakiin fii riwaayati canhu waa riwaayo weeye weli waa riwaayo aan mashhuur ahayn weeyaan laba riwaayo weeye imaam axmed baa laga soo wariyey riwaayada aan mashhuurka ahayn ayuu qoladan kula socdaa riwaayada mashhuurka laakiin culimada horuu la socdaa ayib fii riwaayatin canhu ay hayr mashhuura waxay ku tageen intaasi waxaa laga soo wariyey qabuulu lmursali muطlaqan xadiidka mursalka in la aqbalo cala aliطlaaq in loo aqbalo ayaa laga soo wariyey marka abi xaniifa iyo maalik iyo riwaaya can imaam axmed hayr mashhuura wa xujatu haaulaa'i kuwa waxay xujaysteen ana sukuuta can iraawi raawiga in laga aamuso maxduuf raawiga meesha ka dhacsan oo laga saaray oo laga riday in laga aamuso maca cadaalati saakiti ninkan yani markaa aamusay oon waxba ka sheegin lala qabo inuu caadil yahay wa cilmihi wa maca cilmihi lala qabo inuu yahay nin cilmi leh bianna riwaayatahu riwaayadaasi uu soo warinayo yataratabu calayha inuu ka dhalanayo sharcun caamun sharci caam ah ikhbaarun waa ka laga warramayo bicadaalatihi ay bicadaalati lmaxduuf kan meesha ka dhacsa inuu caadiliya qaala xataa qaala bacdum ilaa qaal ay yidhahdeen culimmada ka mid a ah, ina almursala xadiidka mursalka ah ayaa aqwaa ka xoog badan min almusnadi xadiidka mutasilka oo sanadkiisa u xidhiiro limaada lianna man asnada qofka xadiid kuu isnaadiyoo sanadkiisa kuu sheega faqad axaalaka wuxuu kugu soo xawilay oo kugu soo wareejiyey calaa sanadii sanadkiisa iyo wanadari eegitaan fii axwaali ruwaatihi aad eegayso walbaxi baaritaan canhum ruwaada aad baarayso waman arsala qofka kuu irsaaliyo meesha cid ka rida ayib maa cilmihi asagoo ninkaas u yahay nin cilmi leh wa diinihi nin diin leh ninka wax ridaya wa ammaanatihi nin ammaano leh wa imaamatihi asagoo marka nin imaam ah wa ammaanatihi asagoo ammaano leh wa iqatihi kalsooni lagu qabo maceeda faqad qaaca laka wuxuu kuu qaciyey bisixatihi inuu xadiidkaas saxiix yahay wa kafaaka wuxuuna kaa kaafiyey munat albaxi baaritaanka dhibka uu leeyahay can axwaali ruwaatihi la baaro ruwaadda axwaashooda qowlka labaad oo saddexda imaam ay ku tageen waxa weeyaan inuu xujo yahay xadiidka mursalka ah inuu xujo yahay weeye ayib maxaa lagu waxay yidhaahdeen inuu xujo yahay waxaa laga qaadanayaa ninkan raawiga oo wax ridaya maalan waa taabici cid buu meesha ka riday isagaa xadiikii rafciyey oo nabiga u koryeela alayhi salaatu wasalaam mar haddii ninkaasi uu yahay nin caadil ah oo cilmi leh aamuskaasi uu ka aamusay oo meeshan cid ka ridayna wuu og yahay inuu wax ka dhalanayo sharci caam ah lanna xadiikana lagu camalfalaya xadiikan uu dadkan ka riday meesha ka riday dad baa ku camalfalaya oo xukum sharciga laga qaadanaya marka isagoo og in lagu camalfalaya xadiikaas ayuu cid riday oo meesha ka saaray ayib mar hadduu meesha cid ka saaray isagoo og xadiikaasi in lagu camalfali doono oo sharci caama uu noqon doono waxaan ka qaadanaynaa ninkaa meesha uu ka riday inuu yahay nin caadil ah waila asagoo og inuusan caadil ahayn de ma rideen isagoo og ninkan meeshan ka dhacsan inuu yahay nin aan caadil ahayn yani markaasi ma rideen mar hadduu riday ninkan wax ridanaya uu yahay nin caadil ah ninkaa meesha uu ka raday nin caadila inuu yahay baa laga fahmaya mar hadduu caadil noqdayna xadiidkiisii kaanahu muttasil inuu yahay oo rag cuduula mutasiliin uu ku yahay baa laga qaadanaya ayib qaar baa waxay yidhaahdeenbo intaa sii dhaafeeye waxay yidhahdeen xadiidka mursalka iyo xadiidka musnadka waxaa xoog badan midka mursalka ah limaada lianna qofka wax kuu irsaalay bimacnaa sanadka wax ka rida macnaheedu waxa weeyaan asagaa kuu damaano qaada wuxuu ku anaa kaa hoba hasku dhibin intaas ankaarida anaa kaa hoba laakiin ninka kuu isnaadiyey oo sanadka kuu tiriyey macnuu waxaa weye raggan waan kuu sheegadu iska baar aduu eeg hadday rag wanaagsan noqdaanna qaado hadday noqon waayaanna isaga tag marka qaar baa waxay leeyihiinba almursalu axsanu min almusnad xadkay sii dhaafiyeen marka arrinka noocaasa yani waa qowl ah, yani markaa daciifa weyaan marka ansax ahayn weyaan waxujatu haaulaahi aimadaas dheda xujadooda waxaa weeye ana sukuuta aamus can iraawi lmaxduufi raawiga maxduufka laga aamuso maca cadaalati saakiti ninka aamusay ee wax ridaya lala qabo inuu yahay nin caadil ah wa cilmihi lala qabo cilmigiisa uu cilmi u leeyahay biana riwaayatahu warintan uu xadiidkan soo warinayo uu wax ka riday yataratabu calayha inuu ka dhalanayo warintani sharcun caamun sharcin caam ah arrinkaas uu sameeyey ikhbaarun aamuska uu ka aamusay oo meesha cid uu ka riday ikhbaarun waa warramid uu warramayo bicadaalatihi ay bicadaalati almaxduufi ninka meesha laga xadfay inuu caadil yahay ayuu marka arrinkaas iyo sukuudka tilmaamaya xataa qaala bacdum ilaa qaar culimmada ka mid ah ay yidhaahdeen tixaadka sii dhaafiyeenba ina almursala xadiidka mursalka aqwa wuxuu ka xoog badan yahay min almusnad xadiidka la isnaadiyey lianna man asnada qofka xadiid isnaadi macnaa sanadkiisa kuu sheega faqad axaalaka wuxuu kugu soo xawilay oo kugu soo wareejiyey calaa sanadihi inaad markaasi sanadkiisa adugu aad baaritaan ku samayso wanadari fii axwaali ruwaatihi ragga soo wariyey yani inaad eegto walbaxi canhum inaad baaritaan ku samayso ma la aqbali karaa xadiidkooda mise lama aqbali karo waman arsala maca cilmihi lala qabo asagoo cilmi aqoon ule wadiinihi cilmi inuu leeyahay lala qabo wa diinihi wamaca diinihi asagoo diin leh lala qabo inuu diin leeyahay wa imaamatihi wa ammaanatihi inuu yahay nin imaamo ammaano leh intaasoo ku sifaysan buu haddana irsaal sameeyey wa iqatihi iyo kalsoonidiisa maceeda lala qabo faqad qataca laka ninka saa yeelay wuxuu kuu qaciyey oo kuu jasmiyey bisixatihi xadiidkaasi uu wax ka riday inuu yahay xadiid saxiix ah wa kafaaka wuxuuna kaa kaafiyey munat albaxi baaritaanka dhibaatada uu leeyahay iyo mashaqada uu leeyahay can axwaali ruwaatihi ruwaadda axwaashooda baaritaan lagu sameeyo lianna baaritaanka ruwaadda la baarayo dhibaata ku sugan oo qofka mashaqu kala kulmaya waxaa laga yaabaa hal raawi intaad baarayso inuu waqti dheer kugu qaato oo markaa raggii baa isku eg oo markaasi raggii baa markaasi ay shabah badan ka dhexeeya hadday tahay agga ciday yani ka agga magacyihii marka in la kala saaro waa wadahaba bacdu ahli cilmi waxay ku tageen culimada qaar ka mida minhum waxaa ka mid alimaam shaafici ilaa qabuuli maraasiili kibaari taabiciin yani taabiciinta kuwooda waaweyn in la aqbalo yani markaasi mursalkooda ka saciid ibni musayib saciid ibn musayib wanaxwihi waa ardaygii abu hurayre weeyaano inantiisana wuu qabay ayb idandama ilayha markii arinkaa lagu daro yani maa yuayiduhaa maraasiisha marka lagu daro ay maraasiilu kibaar taabiciin idandama ilayha markuu ku biiro maa yuayuda wax xoojinaya kaan yusnada min jihatin ukhra waxaa lagu biiranaya wuxuu noqonayaa kaan yusnada in la isnaadiya xadiidkii min jihatin ukhra dhinac kale aw yuwaafiqa uu waafaqo qowla saxaabiyin saxaabi qowlkiis uu waafaqo aw yuftiya ay fatwoodaan bimuqtadaahu sida macnihiisa uu keensanaya akaru ahlicilmi Eh, waxay yani markaasi culimada qaarkood ay ku tageenoo qowl saddexaadah mursalkii waa la aqbalaya lakin bishuruud shuruud baa lagu aqbalaya shuruuddaasi waxaa weeyaan kow waa inuu yahay eh, ninkan la aqbalayo mursalkiisa waa inu yahy min kibaari taabiciin taabiciintu aqsaam bay leeyihiin kibaar iyo yani kuwa dhexe iyo kuwa yaryar bay u qaybsamaan yani marka kibaaru taabiciinku waxay noqonayaan kuwa aarka riwaayadooda aarkeedu ay tahay saxaabada inta badan saxaabadii wax ka wariyaan waxaa loo yaqaana kibaaru taabiciin waxaana ka mid ah saciid musayib baa ka mid ah marka ciddan wax irsaalinaysa hadduu yahay maalan saciid ibn musayib iyo ragga la midkaa intaana ay u dheer tahay in la helo xadiidkaas mursalka lagu soo wariyey isagoo musnada la helay dhinac kale isagoo mutasila la helay waa qodob labaad ama waxaa loo helay mursal kale oo kuwan irsaalinayana labadan irsaalinayana ay isku sheekh ahayn ama waxaa waafaqay akaru saxaaba ayaa sidaa waafaqay akaru saxaaba eh, ama qowlu saxaaba ayaa sidaa waafaqay qowlu saxaaba ayaa sidaa waafaqay ama sidaa waxaa fatwooday akaru ahli ilcilmi bimacnaa macnahan xadiidkan uu sheegayo mursalkaa ayaa waxaa fatwooday akar culamaa ama waxaa waafaqay qowl saxaabi uu leehay ayaa waafaqay intaa haddii la helo wuxuu noqonayaa mursalkaasi waa xuja ayuu noqonayaa marka min kibaari taabiciin inuu yahay ayaa waxaa loo geynayaa isagoo min kibaari taabiciina ninka wax arsaaliye uu yahay ayaa waxaa lagu sii darayaa waa in qodobadan loo helaa oo qodobada mid ka mida ah waa in loo helaa maxay tahay imaa xadiidkiioo musnadaa la helay marka maxaa isxoojinaya mursalkii aan haysanay iyo asagoo musnad ah way isxoojinayaan waxaa kaloo lagu sdaraya sheekhu uusan sheegin in mursalka loo helo kii aan haynay mid kale in loo helo marka labada mursal baa markaa isxoojinaya ama maya waxaa loo helay qowl saxaabi baa loo helay mursalka waa lagu sii xoojinayaa maya aarka culimmada ayaa waxay fatwoodeen sida xadiidka mursalka uu sheegayo intaa haddii loo helo yani mursalkii kibaaru taabiciin uu soo wariyay intaa haddii loo helo wuxuu noqonayaa markaasi xujuu noqonayaa wadahaba bacdu ahlicilmi waxay ku tagay minhu alimaam shaafici ilaa qabuuli maraasili kibaari taabiciin in la aqbalo yani kibaaru taabiciin taabiciinta kuwooda waaweyn mursalkooda in la aqbalo ayay ku tageen ka saciid musayib wanaxwihi kuwa la midkaa idandama ilayha marka arrinka uu ku biiro macnaa uu ku darmo maa yuayiduhaa wax xoojinaya sida kaan yusnada min jihatin ukhraa xadiidka in la isnaadiyo jiho kale isagoo musnado manaa mutasiloo ku yimid Eh, ama aw yursal isagoo mursal jiha kale ku yimid waa lagu daraya taasna aw yuwaafiqa qowl saxaabi ama inuu waafaqo mursalkii qowl saxaabi aw yuftaa bimuqtadaahu ama la fatwoodo aw yuftiya ay fatwoodaan bimuqtadaahu ay bimacnaahu mursalka macnihiisa waxaa fatwooday akaru ahlicilmi badanka ahlucilmiga ayaa fatwooday mar haddii arrimaha loo helay macna waxay tahay mursalkan waa sugan yahay taasuu macnuu noqonaya haada alamru haada arrinku waa sidaas wamaa taqadama wixii soo hormaray oo min alkhilaafi khilaaf ah kaainun wuxuu ku sugnaaday fii xukmi lmursali wma taqadama wuxuu hormaray oo min alkhilaafi khilaaf a lasu khilaafsan yahay fi xukmi mursal huwa fii hayri maraasiil الsaxaabati radia allahu canhum waa wixii aan ahayn saxaabada irsaalkooda waxaan ahayn weeyaan falmadhab axiixu madhabka saxiixa almashhuuru ee mashhuurkaha aladii madhabkaasoo qaaca bihi ay gooyeen jumhuuru ahlicilmi waxa weeye ana mursal saxaabi saxaabiga mursalkiisu xujatun xujo weeye lianna riwaayata saxaaba saxaabada riwaayadooda ay ka warinayaan can hayrihim hayrkood naadiratun waa mid yar waidaa rawow hadday ka wariyaanba can hayri saxaaba bayanuuha way caddeeyeen faidaa alaquu hadday itlaaqaan saxaabadu riwaayadii faaahiru sida daahirkood yani muuqata waxaa weeye annahu min asaxaaba inay saxaabo kale ka wariyeen weeye wa hum saxaabaduna kulluhum dhammaantood cuduulun caadiliin weeye halkan waxay inoogu sheegeen labada sheekh yani khilaafka laisu khilaafsan yahay mursalka ma la xujaysanaya mase lama xujaysanayo wuxuu ku saabsan yahay mursal saxaabi waxaan ahay oo mursal saxaabi muxuu yahay mursal saxaabi waxaa weeyaan in saxaabigu saxaabi kale uu ka wariyo xadiidkii kadibna saxaabiga uu ka wariyay ma sheegaya nebigu toos oga warinaya sida maalan saxaabigii dib buu ka soo islaamay marka maxaa dhaafay axaadiis fara badan soo maha daysay abu hurer o kale maalan axaadiis badan baa dhaaftay sanad saabicu soo islaamay ama wuu yaryahayo wuxuu ahaa nin yar buu ahaa sowaadix maaha marka axaadiis badan ayaa dhaaftay nebigu wuxuu dhintay sal slam asagoo markaasi qaaraba albuluuq ama wuu maqnaa nebigu markuu xadiiska sheegaya calayhi salat slam wuu maqnaa maba jooginba markaasa waxay sababtay inuu cid kale ka qaato maadaama xadiidka asagun goojo uusan ka ahayn inuu cid kale ka qaato markuu qaatay kadibna muxuu samaynayaa cid saxaabigu ka qaatay ma sheegaya muxuu samaynaya nabigu toos oga warinaya sal alla aleh wasalam kaasoo kale marka waxa loo yaqaana mursal saxaabi maxaa mursal loo leeyahay lianna saxaabigan cidda uu ka maqlay miyaa la sheegay maya wuu riday mar hadduu riday waa mursal wuxuu soo gudagelaya aqsaamtii mursalku soo gudagelaya kaasoo kale marka ka laysku hayo isagu maahan lianna saxaabadu waa cuduul saxaabadu waa cuduul waxaa kaloo naadir ah saxaabadu inay ka wariyaan cidaan saxaabo ahayn way yartahay ma badna waxyaalaha u badanoo ka wariyaanna waa iska ahbaariyo israa'iiliyaad bay isaga badan yihiin marka mar hadday saxaabadu itlaaqaan ay yidhahdaan qaala rasuulu ullahi salam yani waxay noqonaysaa inay ka wariyeen saxaabi kale wailaa hadday ka wariyeen taabici way sheegayaan waxay odhanayaan fulan baa noo sheegay kacbul axbaar baa maalan noo sheegay bay odhanayaan markaasi ma ilaaqayaan marka sheekh wuxuu yidhi raximah ullah hada alamru hada arrinku waa saase wama taqadama wuxuu hormaray oo min alkhilaafi khilaaf walsuu khilaafsanya fi xukmi mursali huwa fii hayri maraasiili saxaaba radi allahu canhum waa saxaabada mursalkooda wixii aan ahayn weeyaan kaas midka khilaafku ku jiro falmadhabu saxiix madhabka saxdaa almashhuuru ee caanka ah aladii qataca bihi kaasoo ay qaciyeen jumhuuru ahli cilmi ana mursala saxaabi saxaabiga mursalkiisu xujatun xujo weeye lianna riwaayata saxaabata saxaabada riwaayadooda can hayrihim ay ka wariyeen naadiratun naadir waa qaliil waidaa rawow hadday ka wariyaanba cidaan saxaabo ahayn bayanuuha way caddaynayaanoo hebel baa noo sheegay bay odhanayaan faidaa alaquu haddaba hadday riwaayada ilaaqaan faaahiru sida daahirka waxa weeye oo ay yidhahdaan qaala rasuulu lahi slam annahu min asaxaaba bimacnaa saxaabigan saxaabi kalu ka wariyey markaa saasay noqonaysaa wahum saxaabaduna kulluhum dhammaantu cuduulun caadilu caadiliin weeye aali almucdal nooca saddexaad oo ah markaas aqsaamta saktun firaawi uu ku sugan yahay waxa weeye waa mucdal wahuwa mucdalkumaa xadii weeye xudifa la xadfay min sanadii sanadkiisa raawiyaan laba raawi waa laga xadfay fa akar wax ka badan bishari laakiin cala tawaali waa inay isku xigaan cala tawaali maakudun waxaa laga soo qaatay min acdalahu bimacnaa acyaahu wuu daaliyey masalatun mucdila markay leeyihiin ama daaun cudaal waa cudur yani loo taag waaye weye dhakhaatiirtu wax dawaa yani waa loo waaye cudurka noocaas marka xadiidka laba nin ay ka dhaceenoo isku xiga ama ka badan waxaa la ohanaya xadiiun mucdal baa la ohanaya almucdalu huwa mucdal maa xadii weeye xudifa laxaj min sanadihi raawiyaani faakar cala atawaali yani markaasi markaa isku xigta maaudun waxaa laga soo qaatay min acdalahu bimacnaa acyaahu wuu daaliyey oo arinkii yani markaasi arrin dhib badan ayuu noqday araabic almunqaicu kan afraad waxa w munqaic huwa munqaicu maa xudifa min sanadihi waa midka laga xadfay sanadkiisa raawin hal raawi aw aar wax ka badan laa cala tawaali lakin isku mixiga marka farqigaasa udhaxaynaya munqaici iyo mucdalkii munqaicu yani wuxuu noqonayaa sanadka waxba ka dhacsan lakin isku mixiga waxay noqon karaan waxa ka dhacaya dhowr nin laakiin bishari waa inan isku xigin maalan taabicu taabici baa dhacsan kii ku xigay waa jooga kii ku sixigay baa dhacsan kii ku xigay waa jooga kii ku sixiyey wahaakada marka way badan karaan way yaraan karaan marba haddii sakti laga helo fii wasat sanad haddii laga helo munqaic baa laohanaya araabicu almunqaicu wahuwa munqaicuna maa xadii wey xudifa laxasb min sanadihi raawin aw akar wax ka badan laa cala tawaali tawaali iyo marka kuwa isku xiga waa inaysan ahayn alkhaamisu almudallis aw almudallas waa kii tadliisku luqatan xagga luqada waxa wey ikhfaau lcaybi tadliis waxa la ydhahda agga luqada ikhfaau lcaybi ceebtoo la qaryaa la yidhaahdaa maahudun waxaa laga soo qaatay min adalas dalas baa laga soo qaatay wahuwa dalaskuna adulmatu mugdiga weeyaan fakaana almudallisa waxaad mooddaa ninka wax tadliisinaya adlama alamra arrinkii inuu ka madoobeeyey oo ka qariyey cala asaamici kii dhegaysanayey oo maqlayey litaqiyatihi muxuu u madoobeeyey litaqdiyatihi wajha sawaabi sida saxda ahayd ayuu markaa daboolay wejkii saxda ahayd ayuu markaa daboolay kan hanaad wuxuu noqonayaa tadliis buu noqonayaa ama mudallas buu noqonayaa tadliisku xagga luqada waxaa la yidhahdaa waa ceebta in la qariyo weeye badeecada ceebta ku sugan in la qariyo ayib waxaan laga soo qaatay dalas dalaskuna waa mugdiga weeyaan ninka markaa tadliiska samaynaya arrinkii wuxuu ka qariyey oo ka madoobeeyey qofka dhegaysanaya waayo wuxuusan u sheegin sida saxda ah wtadliis nawcaani tadliisku waa laba nooc waaxid tadliis isnaad wa huwa waxa weye an yusqita raawi raawigu waa inuu rido raawigu waa inuu ridaa shaykhahu shaykhiisa wayarwiya waa inuu ka wariyaa can shaykhi shaykhihi shaykhu shaykhihi waa inuu ka wariyaa alladii laqiyahu waa shardiah shaykhaas uu la kulmay aw can mucaasirin lahu aakhara mid kaloo marka uu la mucaasarooday waa inuu ka wariyaa mucaasirkaasoo laqiyahu uu kulmay walam yasmac minhu yani marka waxba ayuusan ka maqlina walaysa lahu wlxaal laysa lahu aysan markaas aysan u sugnaanin ijaazatun ijaazo minhu min hada marka almucaasir walaa wijaadatun wijaadana markaa kama haysto bilafdin buu kaga warinayaa lafdigaasoo muxtamil yani markaa moodsiinaya lilitisaali yani markaa inuu ka maqlay wadalika can iyo waqaalo weeyaane wa anwaacihi noocyadiisa waxaa ugu shar badan tadliisu taswiya wahuwa taswiih waxaa weeyaan an yarwiya araawi raawigu waa inuu wariyo xadiian can daciifin daciif buu ka warinaya daciifkaasoo bayna iqatayn laba iqo u dhaxeeya iqataynkaasoo laqiya axaduhuma alaakhara midkood kii kale uu la kulmay fayusqid aciifa daciifkii buu ridayaa wayarwiya can shaykhihi iqa shaykhiisa iqaduu ka warinaya can aiqati aani iqadii labaad buu kaasa kasii warinaya wabiman curifa bialika yani waman curifa kuwa lagu gartay bidalika arinkaas oo tadliiskaas ah oo min aruwaati ruwaada waxaa ka mid ah baqiyatun waliid baa ka mid ah walweliid muslim baa ka mid ah alqurashi walaaan yani qurashi nasab maahane waa walaa way xoreeyeen qaalahu lciraaqiyu ciraaqi ayaa markaa sidaa sheegay tadliiska labaa loo qaybiyey midka koobaad waxaa waye tadliisulisnaad tadliisulisnaad wuxuu inoogu tacriifiyey waa in raawigu waa inuu ridaa sheekhiisa sheekhiisa waa inuu ridaa oo ka wariyaa shaykhu shaykhihi ayib shaykhu shaykhihi ayuu ka warinayaa sheekhaas labaaduu ka warinayo shardi waxaa weeyaan waa inuu la kulmay waa inuu la kulmay wuxuu kalo yani uu noqonayaa wuxuu ka warinayaa nin mucaasira isku waqti yihiin can mucaasir lahu nin yani isku casri ay yihiin oo la kulmay wuxuusan ka maqlin ayib kama haysto ijaazo oo muusan oran sheekha isku wakhtiga yihiin waad iga warin kartaa waa isku wakhti laakiin wuu la kulmay waana isku casri waxba kama maqan laakiin wuxuu ka odhanayaa marka ninkaasuu ka warinaya ninka uu ka warinayo oo marka uu la kulmay waxbana uusan ka maqlin ijaazo kama haysto oo sheekhaasi muusan odhan waad iga warin kartaa marwiyaadkayga wijaadana kama haysto wajaaradu yani waxay noqonaysaa sheekha inoo soo wadee yani markaasi inuu helo khadkii sheekhaas inuu helo oo markaas sidaa uu kaga wariyo lafdiga uu isticmaalay ninka wuxuu noqonaya lafdi muxtamil ah bimacnaa inuu ka maqlay inuusan ka maqlin sida can iyo qaala iyo ana fulaan oo kale ayuu isticmaalayaa haddaba isnaadkaasi waa qaybsamaya anwaac buu leeyahy midka ugu daran waxaa weeye ugu shar badan midka la yidhaha tadliisu altaswiya muxuu yahay tadliis taswiya waxa weeyaan raawigi inuu wariyo nin daciif ah ninka daciifka xadiidka uu ka warinayo ninka daciifka wuxuu udhexeeyaa bayna iqatayn buu udhexeeya maala ninkani sheekhiis waa nin iqa ah sheykhu sheekhii laakiin waa daciif sheekha saddexaadna waa iqo saddexdan sheekh marka sheekha koowaad waa iqo ka saddexaadna waa iqo laakiin maxaa daciif ah ka labaad baa daciif ah muxuu samaynaya marka kii dhexuu meesha ka saaraya kii labaad maxaa markaas ku xiga kii koobaad iyo kii saddexaad wuxuu samaynaya wax loo yaqaan tadliis ataswiya taswiya macnaa fiqaad buu ku samay sanadkii weeye muxuuna ka saaray ducafadii buu ka saaray tajwiidna way yidhaahdaa wuu qurxiyo waa wanaajiyey oo ragga ducafadahaa ayuu meesha ka saaray ayib midka noocaasa ayaa ugu shar badan tadliisu taswiya ayaa la yidhaahdaa waa simid ruwaaddii sanadkao dhan baa iqaad laga simayaa ucafadina waa laga saaraya ragga sidaa caanku ah waxaa ka mida ah baqiya ibnu weliid iyo weliid ibn muslim raggaas ayaa marka macruuf ku ahaa alwl waxa weye tadliis isnaad wahuwa an yusqia waa inuu rida araawi shaykhahu shaykhiisa shaykhiisuu ridaya wayarwiya waa inuu ka wariya can shaykhi shaykhihi oo marka uu kulmay aw can mucaasirin lahu aakhara ama ninay isku wakhti yihiinoo kale oo laqiyahu uu kulmay laakiin walam yasmac minhu uusan ka maqlin isku wati bay yihiin uu la kulma waba kama maqla walaysa lahu walxaal buu ka warinayaa laysa lahu ay liraawi raawiga ooma sugnaanin ijaazatun ijaazo minhu min ashaykh ijaaze kama haysto walaa wijaatun wijaadana kama haysto bilafdin yarwi canhu bilafdin wuxuu kaga warinaya lafdi lafdigaasoo muxtamilin aqbalaya lilitisaali sanadku inuu xiriiro bimacnaa inuu ka maqlay oo kale kacan waqaalo oo kale wa sharu anwaacihi noocyadiisa waxaa ugu shar badan ataswiya ugu shar badan midka loo yaqaan tadliisu taswiya wa huwa kaasna waxaa weeye an yarwiya raawi raawigu waa inuu wariyaa xadiian xadii waa inuu wariyaa can daciifin daciif waa inuu ka wariyaa daciifkaasoo bayna iqatayn laba iqa udhexeeya iqataynkaasoo laqiya axaduhum alaakhara midkood kii kale uu kulmay fa wuxuu ridayaa ninkii raawiga ahaa oo mudaliska ahaa adaciifa daciif buu ridayaa u dhexeeyey labada iqo wayarwi wuxuu ka warinayaa can shaykhihi sheekhiisu ka warinayaa koobaad aiqa can shaykh aani sheekhaasna wuxuu ka sii warinaya kii iqado labaad bimacnaa waa kii saddexaad buu noqonaya laakiin maanta muxuu ka dhigay kii labaad buu ka dhigay man curifa bidalia ragga lagu aqoonsay waxaa ka mid ah min aruwaah baqiyat mawliid baa ka mida ah, walwaliid muslim baa ka mid ah, alqurashi walaan qaala lciraaqi labo tadliis shuyuukh nooca labaad waxaa weeye tadliisu shuyuukh wa huwa an yadkura raawi raawigu waa inuu sheegaa shaykhahu shaykhiisa waa inuu sheegaa bimaa shay waa inuu ku sheegaa lam yashtahir bihi uusan ku caanbixin cinda anaas dadka agtooda ah min ismin ah magac aw kunyatin kunyo ah aw laqabin naanaysi aw naxwi dalik waqad dama atadliisa tadliiska waxaa dhaleeceeyey bianwaacihi yani markaa noocyadiisaba kaiiru min ala'imah in fara badan oo a'immada ka mid ah xataa baalaga shucbatu ibnu xajaaj ilaa uu ku xeeldheeraa shucba ibnu xajaaj faqaala wuxuuna yidhi atadliisu akhulkadib tadliisku been ayuu markaa walaallayahay been maaha laakiin been buu walaallayahay wa qaala wuxuu kaloo yidhi lian asniya inaan zinaysto ayaan axabu ka jeclahay ilaya axabu ilaya markaas xaggayga loo jacayl badan yahay min an udallisa inaan tadliis sameeyo ayb waman curifa bitadliisi qofka markaa tadliis lagu garto can hayri iqaati asagoo tadliisinaya cidaan iqaad ahayn lam yuqbal xadiiuhu xadiikiisa la aqbali mayo xataa yusarixa bisamaac ilaa markaa samaac uu tasriixiyo nooca labaad tadliis shuyuuqu baa la yidhaahdaa raawigii ayaa markaa wuxuu sheegayaa sheekhiisi wuxuusan ku caanbixin oo magac ah magaca uusan caan ku ahayn ayuu sheegayaa ama kunyo uusan ku caanbixin buu ku sheegayaa ama laqab uusan ku caanbixin buu ku sheegayaa wuxuu saa u samaynayaa saddex arrimood mid buu saa u samaynayaa imaa sheekhanaa daciif ah wa imaa waa nin sagiir ah wa imaa waa nin in badan wax ka wariyo marka wuxuu ka dhigayaa inuu dhowr sheekh ka dhigu doonayaa mar wuxuu ohanaya xadaanii abu maxamed mar wuxuu ohanaya xadaanii eh, almisri mar wuxuu ohanaya xadaanii yani cali bn cabdiraxmaan buu ohanaya mar magaciisiibu ku sheegaya mar kunyadiibu ku sheegaya mar laqab buu ku sheegaya markaasa maxaa la moodaya inay yihiin dhowr nin ayaa la moodaya marka arrimahaas mid ka mida ah ayuu saa u samaynaya sheekhi baa daciifa marka in lagu bartuu diidaya ama yani waa nin yar wuxuu diiday in la yidhaahdo ninka yar wax ka wariya ama waa yani waxaa ku badan riwaayadiisa wuxuu doonaya inuu dhowr sheekh ka dhiguu doonaya ayb culimmadu marka waa dhaleeceeyeen tadliiska sida marka aqwaasha laga soo wariyey ee markaasi alimaam shucba ibnu xajaaj oo kale ciddii lagu ogaado yani markaas tadliis inuu sameeyo xadiiskii lama aqbalay ilaa markaa tasriix ula yimaado tadliisu shuyuuq wahuwa an yadkura raawi wa sheega shaykhahu bima lam yashtahir bihi wa ku sheega wuxuusan ku caanbixin cinda الnaas min ismin ah aw kunyatin aw laqabina aw naxu dalik waqad dama waxaa dhaleeciyay atadliisa bianwaacihi kaiir min ala'ima xata baalaqa shucbatu ilaa u ku xeeldheeraada ibnu xajaaj faqaala wuxuu yidhi atadliisu ahu lkadib been buu walaal la yahay wa qaala wuxuu kaloo yidhi lian azniya axabu ilaya inaan zinaystaa markaa xaggayga loo jecel badan yahay min an udalis waa uun zajri buu uga jeedaay macnaheedu maahan zinaa bannaan ha ka fahmin zinaa bannaan macnaheedu maahan oo zinadu waa min kabaa'iri adunuub weeyaan waman curifa bitadliisi qofka lagu aqoonsado tadliis can hayri iqaati yani markaasi can hayri iqaat iqaatka hayrkood qofka lagu ogaado inuu markaas tadliis ku sameeyo oo markaa uu qariyo rag aan iqaad ahayn lam yuqbal xadiiu xadiikiisa la aqbali mayo xataa yusarixa bisama ilaa sama uu tasriixiyo asaadis waxa weye almursal alkhafiyu nooca lixaad waxa weeyaan almursal alkhafi wa huwa mursal khafigu maa xadiid wey rawaahu uu wariyey araawi can mucaasirin lahu ninay isku casri yihiin lam yucraf illiqaa baynahumaa oo markaa aan loo ogayn inay kulmeen walxaal buu ka warinayaa laysa lahu ay liraawi raawiga aysan u sugnaan minhu min hada shaykhi ijaazatun ijaaza kama haysto ogolaansho inuu wax ka wariyo walaa wijaazatun wijaazana kama haysto bilafdin buu kaga warinayaa lafdigaasoo muhiima moodsiinaya lilitisaali sanadku inuu xidhiiro kacan iyo waqaalo oo kale miaalu dalika kaa tusaaliis waxaa weeye maa rawaahu ibnu maajah min ariiq cumar ibn cabdilcasiis can cuqba ibni caamir radi allahu canhu can اnabiyi sal اllah alay slam annahu qaal raxima allaahu xaaris alxaras allah u naxariisto xaaris alxaras xaraska ninka ilaaliya alxaras waa alcaskar baa loo jeedaa waa askarta iyo markaa ciidanka ninka ilaaliya allah markaakaas u naxariisto faina cumara cumar ibn cabdilcasiis lam yalqa lama kulmin cuqbata cuqba lama kulmin cuqba ibnu caamir saxaabigaa lama kulmin qalahu alxaafid almizi fi alatraaf sidaa waxaa sheegay alxaafid almizi ayaasaa sheegay ayb nooca lixaad oo anwaacda saktun fi lisnaad waxaa weeye almursal lkhafi tacriifkiis waxaa weeyaan waa midka uu soo wariyey raawi wuxuu ka soo wariyey miday isku casri yihiin laakiin aysan kulmin wax liqaa ma dhex marin ijaazana kama haysto ma oran walow yaysan kulminbe ma oran yani markaas iga wari waa arki doonaa ijaazada noocday leedahay wujaadana kama haysto kitaabkiis intuu helay kama warinayo isagoo waliba khadkiisa garanaya wuxuu isticmaalaya lafdi tusinaya inuu ka maqlay ayib haddaba farqiga udhexaynaya tadliiska iyo mursal khafiga wuxuu noqonayaa yani almursal wuxuu noqonayaa ninkani waa sheekhiisii sheekhiisi weeyaan laakiin yani xadiidkan maanta uu ka warinaya kama maqal ama wuu la kulmay laakiin waxba kama warin laakiin mursalku muxuu yahay ninay isku wakti yihiin lama kulminba lama kulmin waa nin ay isku wakti yihiin isku casri yihiin ayuu wax ka warinayaan maalan waa adigoo albaani wax ka wariyey casriganuu noolaa albaani laakiin miyaad la kulantay waa maya kaas marka muxuu noqonayaa mursal buu noqonayaa laakiin sheekh aad la kulantay laakiin waxba aadan ka maqlin inaad wax ka wariso adood moodsinaa inaad wax ka warisay kaasi marka muxuu noqonaya tadliis buu noqonaya marka farqiga udhexe waxa midna waa alliqaa ayaa sharti ah, waa inay kulmeen walow waxba yuusan ka maqlan midna maxaa sharti ah? inay isku casri yihiin sawaadix maaha farqigaasaa udhexeeya culimada qaarkood isku darayana way jiraan wa huwa mursal khafi maa kii way rawaahu uu wariyey araawi can mucaasirin lahu mid isku casri yihiin mucaasirkaasoo can mucaasirin lahu mucaasirkaasoo lam yucraf alliqaau baynahumaa aan loo ogayn kulan walxaal buu ka warinayaa laysa lahu ay liraawi raawigan wax warinaya aysan u sugnaan minhu min hada shaykh wax ka warinayo ijaazatun walaa wijaada ijaaze iyo wijaada midna kama haysto waa arki doonnaa insha alla labaduba way noo soo socdaan bilafdin buu kaga warinaya lafdigaasoo muhimin moodsiinaya lilitisaali sanadku inuu mutasil yahay oo ka maqlay kacan waqaaloo kale miaalu dalika maa rawaahu ibnu maajah waa xadiika ibn maajah uu wariyey min ariiq cumar bn cabdilcaiiz can cuqba ibn caamir radi allaahu canhu can nabiy sal slm anahu qaal raxima allahu xaaris alxaras faina cumara cumar lam yalqan lama kulmin cuqba ibn caamir lama kulmin qaalahu alxaafid almizi fi laraaf xaafid almizi yani markaa ayaa saa markaasi sheegay waa shaykhu ibnu kaiir saaxib tafsiir sheekhiisi weeyaan ibnu kaiir baa inantiisa qabay marka yani waana sheekhiisi weeye maa yucraf bihi tadliisu walirsaalu lkhafiyu Eh, maxaa lagu garanaya tadliiska iyo irsaalka khafiga maxaa lagu garanaya yucrafu tadliisu walirsaalu khafiyu biumuur waxaa lagu garanaya tadliiska irsaalu khafiga arrimaha lagu garanaya minha waxaa ka mid ah ikhbaaru lmudalisi inuu warramo aw ilmursilu nafsihi bidalika ninka wax irsaaliyey yani markaasi laftiisu ama ninka samey tadliiska inuu asagu warramo oo uu yidhahdo hebel arrinka kama maqal ninkan wax ka warinayo lam asmac minhu inuu sidaa u sheego oo qaarkood baa markii la weydiiyo lay hebel miyaad ka maqash xadiikaas wuxuu la kama maqla hebel baa ii sheegay tasriixaas waa lagu ogaadaa wa minha waxaa ka mid ah an yucrafa in la ogaado cadamu samaacihi inuusan ka maqal miman rawaa canhu cidda uu ka warinayo muطlaqan si markaasi cala ilaaq ah in la ogaado inuusan ka maqlan cidda uu ka warinayo si cala ah aw lidalika alxadiii bikhusuusihi xadiikan ayuusan si gaara ah ooga maqal binasi imaamin yani markaasi arrinkaasna waxaa lagu ogaada inuusan kama maqalba muطlaqan ama xadiidkan uusan ka maqal binasi imaamin min a'immati hada sha'ni imaam inuu nasgareeyo macnaa caddeeyo a'immada fannigan macruufa ku ah inay markaa caddeeyaan oo yidhaahdaan fulaanun lam yasmac min fulaan waadna arkaysaa meelaha qaarkood ayagoo sheegaya ayagoo odhanaya xasan ibnu xasan albasri lam yasmac min abi hurayra kama maal haddii markaad aragto xasanoo ka warinaya abu hurayra marka maxaad ogaanaysaa inuusan ka maqlin xadiikaasna uusan ahayn xadii markaasi yani markaa mutasil ah marka arrimahaasa lagu garanayaa inuu mudaliska isagu sheego iyo markaas imaam a'immada ka mida inuu tasriixiyo yidhaahdo hebel hebel kama maqal minha waxaa ka mida yucrafu waa la garanaya tadliisu walirsaalu khafiyu biumuurin minha waxaa ka mida ikhbaaru lmudalisi inuu sheego awilmursili nafsihi bidalik minha waxaa ka mid ah an yucrafa in la ogaado cadam samaacihi inuusan ka maqlin minman rawaa canhu cidda uu ka warinay mulaqan gebi ahaanba kama maqal ardayba uma noqon aw lidalika alxadiii waa sheekhiisii axaadiis badan buu ka maqlay laakiin eh, lidalika alxadiii bikhusuusihi xadiidkan maanta uu ka warinayo gaar ahaan ayuusan ka maqlin arrinkaasna waxaa caddaynaya binasi waxaa lagu ogaanayaa binasi imaamin imaam inuu caddeeyo oo nasgareeyo imaamkaasoo min a'immati hada shani fannigan a'immadiisa ka mid ah asbaabu acni fi raawi asbaabta raawiga lagu acniyo waxaan ka soo baxnay saktiga sanad ku dhaca lanna khabarka in la aqbali waayo laba sabab baa keena imaa sanadkii baa kala go'an oo xiriirkii baa la waayey anwaacdiisii lix nooc bay noqdeen waan ka soo baxnay wa imaa raawigii baa wax laga sheegayaa ayib marka hadda wuxuu inoo bilaabayaa yani markaasi raawigii oo la tacniyo axaadiistii marka lagu radinayey asbaabu acni fi raawi casharatun asbaabta raawiga in la tacniyo markaasi keensanaysa waa toban bacduhaa qaarkeed ashaddu qaxan yanii qaxiga iyo dhaawaca waa ka daran yahay min bacdin bacdiga kale hamsatu minha shan ka mid a ah, tarjicu waxay u noqonaysaa ilaa cadaalati raawi raawiga cadaaladdiisa unoqonaysaa wa hiya waxaa weeye alkadibu raawiga inuu markaa been war beena inuu sheego alkadib ayib watuhmatu bilkadib yani in lagu tumaysta been wlfisqu inuu faasiq yahay wlbidcatu yani markaa inuu yahay mubtadic waljahaala inaan markaasi la garanaynba raawigiba shantaasi waxay u noqonayaan cadaalat raawi wa hamsatun shanna tacuudu waxay u noqonaysaa ilaa dabdi raawi raawiga xifdigiisa wahiya shantaas waxa way fuxshu lhala haladkiisibaa faaxish noqday mid foolxun halad foolxun buu ku dhacay wa karat lhafla waa nin khafladu ku badan tahay halmaan ku badan yahay wlwahm waa nin wax ismoodsiiya wa mukhaalafatu iqaat waa iqaadkii oo markaa raawigu uu khilaafo ragga kale oo iqaadka waxay soo wariyaan waxaan ahayn buu soo wariyaa wa su'u lxifdi waa nin xifdigiisu marka u hooseeyo wey sayulxifdi baa layihahda wa ilayka tartiibaha waxaad qaadata bimacnaa khud wa ilayka qaado tartiibahaa tartiibkeeda ay muratabatan calayta yani iyadoo la kala tartiibiyey xasaba shiddati ta'hiiriha fi raddi marka sida ay u kala daran tahay xagga radiga say u kala daran yani loo kala radinayo u qaado xasaba shiddati taiiriha taiirkeeda iyo saamaynteeda say u daran tahay fi raddi xadiikii in la radiyo lanna way kala sarreeyaan oo yani markaa isku martaba maahan dhammaantood way kala hooseeyaan asabab اlأwl sabab koowaad waxaa weeye kadib الraawi calى الrasuuli sal اllah alيه wasalam nabi maxamed alayhi الsalatu asalaam oo marka lagu been abuurto wayusama waxaa lagu magacaabaa abarkaaibi yani markaasi alkaadib wayusama waxaa lagu magacabaa khabaru calayhi almawduuc baa la yidhahdaa khabarka ninka kaadibkaa mawduuc baa la yidhaahdaa alkaadib calayhi cala rasuuli ninka nebi maxamed ku been abuurtay sal slam khabarkiisa almawduuc baa la yidhaahdaa anaga soo marna wlkadibu lmukhtalaqu lmasnuucu cala alnabi fadalika almawduucu alkhabar mawduucu xukmu riwaayatihi khabarka mawduuca ah iyo in la wariyo xukumkeeda maxay noqonaysaa alwadcu luqatan xagga luqada wadci waxaa la yidhaahdaa alkhtilaaqu waliftiraau waa abuurasho weeye wax qofka asigu u sameya waa been abuur falkhabaru lmawduucu marka alikhtilaaq waliftira waa isku macno weeyaan in markaas wixii qofku asagu uu samaysta weeyaan falkhabaru mawduucu khabarka mawduuca huwa almukhtalaqu waa midka la samaystay almakduubu la been abuurtay calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam lagu been abuurtay wataxrumu waa xaaraam riwaayat alahbaari in la wariyo ahbaarta almawduuca ahbaarta mawduuca in la wariyo waa xaaraam wataxrumu xaaraam weeye riwaayat alahbaari almawduuca ahbaarta mawduuca oo been abuurka in la wariyo waa xaaraam mutlaqan cala aliطlaaq gebi ahaanba ilaa maca bayaani wadciha iyadoo markaa la caddaynayo in la dejistay mooyaane wa kashfi cuwaariha ceebteeda in la faydo la caddeeya mooyaane sababt maxay tahay liqowli rasuuli illaahi sal allah alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi man xadaa canii xadiian qofka iga sheega oo iga soo wariya xadii xadiikaasoo yuraa uu u arkayo annahu kadibun inuu been yahay fa huwa axad lkadaabiin kuwa beenta badan mid ka mida weeyaan rawahu muslim xadii aad og tahay ama ay kula tahay inuu been yahay ayaad nebiga u nisbaysaa calayhi salaatu wasalaam nimankaas beenta nebiga ka sheegaya mid ka mida aadna noqonaysaa marka waa waciid daran weeyaan xadiikan wuxuu tilmaamayay man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar dawaaci lwadci wadciga maxaa daba keena garanay khabarka mawduuca ah tacriifkiisi waa garanay in la wariyana waa garanay inay xaaraam tahay haddaba in xadiid la dejisto maxaa keensan ah? dawaaci lwadci walkadibi kaiiratun yanii waxyaalaha sababaya dawaacidu waa asbaabta weeye asbaabta wadciga keensanaysa iyo been abuurka kaiiratun waa fara badantah minha waxaa ka mida ah maa yeli arrimahan soo socda kow qasdu taqarub ila allahi subxaanahu biwadci maa yuraqib اnnaas qasdu taqarubi wuxuu yani qasadkiisu uu yahay iyo muraadkiisu altaqarub ila allahi subxaanah ilahay inuu ugu dhowaado muxuu ilahay ugu dhowaanayaa biwadci maa shay inuu dejiyo yuraqibu اnnaasa fii taacatihi dadka uu ku jeclaysiinayo ilahay in la ateeco wa yurhibu can macsiyatihi yani markaasi wuxuu can macsiyatihi wuxuu dadka kaga cayrinayo ilaha in la caasiyo oo wuxuu ohanaya qofki waxaa sameeyaa waxaasaa ku dhacaya ayib kama facala bacdu lmansuubiin kama facala say sameeyeenba bacdu lmansuubiina yani markaasi kuwa loo nisbeeyo oo loo tiiriyo qaar ka mida ila zuhdi zuhdiga iyo wasalaaxi wanaagga waa siday sameeyeen raggan oo kale ragga zuhdiga iyo salaaxa loo sheego inay ka mid yihiin zuhaadda iyo saalixiinta ayaa arinkaas sameeyey wa haaulaai kuwaasna lwadaaciina kuwa xadiiska dejiya kuwa ugu shar badan weeyaan wa ashaduhum balaa'an waa kuwa ugu dhibaatada badan wanakba ugu masiibo badan fa ina annaasa dadku yahiquuna bihim waa ku kalsoonaanayaan runbay moodayaan warkooda wayarkanuuna ilayhim way ku dagmayaan liintisaabihim ila asalaax waxay u abtirsanayaan dadkaasi wanaag wanaag baa ka muuqda imaamu maalik baa waxaa la weydiiyey cabdlkariim ibn abi muaari maxaa wax oga warisay wuxuu yidhi aratnii liyatuhu garkiisa kariyey buu yii garweyn buu lahaa buu yidhi sawaadix maaha marka nin wanaagsan baan mooday wa min haulaai kuwaas waxaa ka mid a ah aladiina kuwii kaanuu ahaa yakdibuuna xisbatan kuwa markaasi nebiga ugu been abuurta xisbatan ay taxasuban ixtisaaban ajardoon wa taqarub ila allahi tacaala iyo ilaahay inay ugu dhowaanayaan min haulaai waxaa ka mida kuwaas aladiina kuwaasoo kaanuu ahaa yakdibuuna kuwa markaa nabiga ku been abuurtay sal slm xisbatan ay ixtisaaban ajardoon wa taqaruban ilaahi tacaala iyo ilaahay inay ugu dhowaanayaan waxaa ka mid a abu cusma nuux ibni abi maryam almarwasi baa ka mid ah qaadi marwa meesha marwa ayaa markaasi qaadigeedu ayuu ahaa almulaqab waxaa lagu naanaysaa binuux aljaamic ahad alfiqa nuux jaamic baa la yidhahdaa culimadu wax kasta waa kulmiye ninkaasi waxaan runka ahayn run waa laga waaye ahad aiha ninkaas wuxuu ka qaatay fiqiga can abi xaniifa wabni abi layla qiila lahu waxaa lagu yidhi min ayna laka xaggee kaaga sugnaaday bimacnaa xaggeed ka keentay min ayna laka can cikrima can ibni cabaasin radia allahu canhuma fii fadaa'il alqur'aani suuratan suura xadiidka aad cikrimo ka warinayso cikrimana ibni cabaas uu ka warinayo oo ku saabsan fii fadaail qur'aani qur'aanka fadaaishiisa suuratan suura suuradkaas yani si gaar ah fadliga gaarko yani marka aad u sheegayso xadiidkaasi ku sugan xaggeed keentay walaysa haada xadiidkani yani markaasi kuma sugna walaysa haada xadiidkani muusan ahaanin cinda asxaabi cikrima ardaydii cikrimo waa laga waayey adunbaa lagugu arkay marka min aynan laka xageed ka heshay faqaala wuxuu yidhi nuux innii anigu ra'aytu waxaan arkay annaas dadkii baan arkay qad acraduu ayagoo ka jeedsada can alqur'aan oo washtaqaluu ku mashquulay bifiqhi abi xaniifa abi xaniifa fiqigiisii wa maghaazi ibni isxaaq iyo siiradii ibni isxaaq fawadactu hada alxadiii xadiidkan aan dejiyey xisbatan ay ixtisaaban anuu markaa ajar ilahay markaa kaga doonaya arrinkaas oo dadkii baan doonayaa buu le inaan qur'aanka jeclaysiiyo man qara'a suurata kada falahu kada waman qara'a suurata kada falahu kada soo waadix ma marka dhammaan yani waxay noqonayaan axaadiis mawduuca ah qaar baa marka ku kadsoomayo soo naqliya axaadiista suura kasta markay bilaabayaan way soo naqlinayaan sida zamashari saaxibu kashaaf oo kale iyo kuwo la mid ah waxay soo naqlinayaan xadiidkaas daciifka ah mawduuca ah oo uu dejiyey nuux ibn abi maryam markaa uu ku tilmaamaya suurad kasta fadliga ay leedahay gaarka ayuu markaasi ayay soo naqlinayaan arrinkaana waa arrin aan sax ahayn wey taa marka waa midda koobaad sababka koowaad waxaa weeyaan waxay sidaa u samaynayaan taqarub ila allahi bay saa u samaynayaan laakiin dee taqarub ka heli mayaan cadaab iyo markaas ciqaab bay kala kulmayaan fakam min muriidin lilkhayri lan yusiibah ti laga soo wariyey inuu yidhi ibnu mascuud badanaa mid khayr doona laakiin khayrka aan asiibaynin isagu hadduu khayr ka doonayo khayr ku heli mayo cadaab buu markaa kula kulmayaa man kadaba calaya mutacamidan ayuu soo gudagelayaa falyatabawa maqcdahu min annaar aani ta labaad weeye atazalluf in loo dhowaado sabab kalaad waxa wey atazalluf in loo dhowaado macna taqarub ah, maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa marka dhowaansho loo dhowaanaya ila abaqati alxaakima qolada wax xukuntaa loogu dhowaanaya axaadiista la dejinayo biwadci maa shay baa loo dejinayaa yuwaafiqu waafaqsan ahwaa'ahum siay ayagu jecel yihiin ka qisati khiyaar ibni ibraahim annakhaci alkuufi maca amiiri almuminiina almahdi alcabaasi sida ninkaa uu sameeyey oo kale ninkii markaasi abaasiga ahaa oo almahdi laqabkiisu u ahaa yani markaasi ayaa ninkan khiyaad ibn ibraahim annakhaci maciisa ayuu arrinkanoo kale sameeyey fainahu khiyaad ibn ibraahim dakhala wuu u soo galay calayhi cala almahdi buu u soo galay wa kaana wuxuu ahaa almahdi yuxibu mid jecel alxamaama xamaamku jeclaa waa shimbirta la garanayo wayalcabu bihi waana ku ciyaaraya faida qudaamahu xamaamun mase hortiisaba ninkii yani markaasi amiirka ahaa hortiisa waxaa ku sugan xamaamkii faqaala wuxuu yidhi iyaad baa odhanaya xadaana fulaanu can fulanin wasaaqa sanadahu sanadkii buu sheegay qaala ana nabiya sal اla alay slam qaala nabigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa sabqa ay laa musaabaqata tartan ma jiro wax lagu tartamo ilaa fii naslin waran mooyaane aw khufin geel mooyaane aw xaafirin farda mooyaane aw janaaxin garab mooyaane shimbiro mooyaane marka fazaada wuxuu ku kordhiyey fi lxadiii xadiika laf aw janax buu ku kordhiyey facarafa almahdiyu mahdi wuxuu gartay annahu yani khiyaah kadaba liajlihi inuu been u sheegay asaga dartii faamara wuxuu amray bidabxi lxamaami xamaamka in la gowracaba yani xadiiku inta kale waa sax marka laga reebo aw Eh, waana ashyaada ay ku bannaan tahay in eh, lagu tartamo weliba lagu dhigto yani maal lagu kala qaato maxay tahay nasli waa warmaha yani shiishkii oo kale laba qof inay markaasi eh, dhigtaan arrin noocaasoo kale ku tartamaan oo ninka halkaa ku dhuftaa ama halkaa la helaa waxaasuu leeh adna waaa keen adna waaa keen waa bannaanta ayib waxaa kaloo bannaan yani tartanka lagu tartamayo geela qofku waa cagta geela weeye baabacada ayib aw xaafir xaafirkuna waa qoobka fardaha weeyaan marka ashyaada noocaasa tartan waa ku banaanya in markaasi maal lagu kala qaato oo lagu tartamo waa banaanta intaa waxaan ahayn lama ogola haddaba wuxuu ku daray ow janaax janaaxa marka muxuu ugu daraya leanna ninkan yani markaasi amiirka ah ayaa bahasha ku ciyaaraya marka wuxuu doonayaa inuu u helo makhraj arrinkan uu samaynayo inuu markaasi daliil ugu sameeyu doonaya markaasuu janax markaa ku daray ayb wlxadiiu xadiiku rawaahu waxaa wariyey aaabu sunan asxaabu sunankaa wariyey duuna ziyaada almawduuca ayadoo markaa aysan la socon ziyaadadan markaa si la dejistay oo markaa mawduuca ah saddex ariga qodobka saddexd wuxuu noqonayaa oo markaa ay u dejiyaan axaadiidta ifsaadu diini calaa ahlihi diinta inay ka fasahaadiyaan dadka markaa ahludiinka ah kama facala zanaadiqatu siday sameeyeen nimankii markaa zanaadiqada ahaa waa niman markaa zandiiqu waa munaafiq oo kale weeyaan oo qof islaamnimo muujisanaya daahirka marka laga eego laakiin baainka gaalnimo qarsanaya marka nimankaa zanaadiqada say sameeyeen oo kale alladiina kuwaasu dakhaluu filislaami islaamka galay maxay u galeen likhadiicati lmuslimiina muslimiinta inay khayaanaan bay doonayaan naxw bayaan ibnu samcaan ninkii lo odhan jiray oo kale alladii kaasoo qaala yidhi biuluuhiyati caliy bni abi aalib radi allahu canhu cali waa ilaah buu yidhi cali waa ilaah faqatalahu waxaa dilay khaalid bn cabdilaahi alqasri wa axraqah waa ninkii dilay jacd ibnu dirham ninkii dilay weeye khaalid ibnu cabdilahi eh, alqasri marka khaalid ibnu cabdilaahi alqasri ninkaasi markuu sheegtay inuu cali yahay ilaah yani markaasi waa dilay leanna waa gaalnimo sariixa weeyaan waa gaalnimo sariixa weeye cali laftiisu rag noocaasoo ilaahnimo ku sheegay wuu gubay wuu gubay yani markuu u sheegay inuusan ilaah ahayn way aqbali waayeen si kas yani waxoogu sheegay way aqbali waayeen wuxuu lamaa ra'aytu lamra amran munkaran ajajtu naarii wadacawtu qambara markaan arkay arin la inkiro bimacnaa in ilaahba laygu sheegayo waxaan u yeertay buu yidhi addoonka iyo qambare la odhan jiray dabkiina waa shatay buu yidhi waa dabkii ku cadaabayey marka wuu gubayba marka arrinkaasna way u samaynayaan ifsaad liddiin bay doonayaan diinta inay ku fasahaadiyaanoo muslimiinta diintooda ay ka fasahaadiyaan afar oo dadka marka aan aqoonta lahaynoo juhalada ah axaadiistaasi yani markaasi ay dejinayaan ay ku sheegayaan arrinka noocaas cali inuu ilaah yahay ama kuwa la midka dad baa run moodaya caamatu naas runbay moodayaan marka waa ifsaad lidiin bay saa u samaynayaan afar altakasub walirtizaaq waxay saa u samaynayaan takasub oo ku shaqaysanayaan irtizaaqna waa alabu risqi risqi iyo nolol bay ku doonayaan bimaa yadacu waxa uu dejinayo min alakhbaari war ah kama huwa shanu qasaasiin sida markaas uu yahayba nimanka yani dadka u sheekeeya oo dadka wacdiya arrinkooda siduu yahayba ayib oo qaar baa samayn jiray intay meel istaagaan bay sheeko bilaabayaan sheeko la yaab leh ayay bilaabayaan oo markaasi dadku aad u dhegaysanayaan meel markay marayaan bay marka hadalkii joojinayaan waxay leeyihiin warka si aan u dhammaystiro waa in xoola la aruuriyaa bay leeyihiin xoolaha markii la siiya marka sii wadayaan marka wahaakada marka wuxuu aruurinayaa axaadii noocaas isagu uu dejiyey buu markaasi aruurinaya dadkuna aad bay marka u jecel dadka noocaasoo kale ah alintisaaru lira'yi waxay saa u samaynayaanoo xadiidka u dejinayaan ra'yi bay u nusraynayaan madhab bay u nusraynayaan daa'ifo mucayanay u nusraynayaan sida maalan yani shiicada ayaa qaarkood waxay yidhaahdeen caliyun khayru lbashar man shakka fiihi faqad kafar cali asagaa basharka ugu khayr badan qofka ka shakiyana waa gaaloobay ayib kuwa asxaabu lmadaahibka ah yani waata laga soo wariyay qaarkood xanafiyada inay yidhaahdeen yani axaadiis ay dejiyeenoo yidhaahdeen nebigaa sheegay oo laga sheegay inuu nebigu yidhi sal allahu aleh wasalam ummaddayda waxaa soo bixi doonaa nin la yidhahdo maxamed ibnu idriis oo ummaddayda ibliis oga daran xagga dhibaatada waxaa soo bixi doona nin la yidhaahdo eh, nucmaan ibnu haabit oo markaasi siraaju ummatii ah ummaddayda faynuusi iftiin u ah iyo nuur marka waa intisaar lilra'yi ama lilmadhab weeyaan ayb Eh, waxaa weye aliraabu liqasdi اlijtihaar in markaasi ay saa u samaynayaan ayagoo doona inay ku soo caanbaxaan aliraabu yani iraab inuu shay qariiba keeno oo axaadiiskan waa isagu dejisay weeye liqasdi اlijtihaari suu markaa ugu caanbaxo wuxuu doona inuu caan ku noqdo oo la yidhahdo xadiidkaasi hebelun baa yaqaana cid kaloo taqaana xadiidka oo laga hayo ma ay jirto ilaa fulaan marka qof markuu doono inuu caan noqdo dee wax la yaab lu keenaa soo maaha waxay yidhahdaan culimmadu bul bi'ra zamzama tashtahir ceelka zamzam ku kaadi caan baad noqonaysaa ya haddii ninuu yan la duristaag kaadi maxaa la odhanayaa war nin baa ku kaaji ninkaas magaciis hagee jooga soo waadix yashtahir marka qaar ba waxay ku doonayaan inay ku caanbaxaan bay doonayaan maa yucrafu bihi lwadcu wadciga maxaa lagu garanayaa inuu xadiidkan mawduuc yahay maxaa lagu garanaya yucrafu alwadcu biashyaa wadciga waxaa lagu garanaya ashyaa minha waxaa ka mid ah ictiraaf alwaadici nafsihi inuu markaa qirto kii dejiyey bidalika arrinkaas ictiraaf alwaadici nafsihi bidalika arrinkaas kama ictarafa nuux ibnu eh, abi maryam almadkuur nuuxi hadda aan soo marnay almadkuuri aanifan nuuxi hadda lasoo sheegay yani markaasi su u qirtay oo kale kama ictarafa nuux ibnu abi maryam siduu u qirtay nuux ibnu abi maryam almadkuuri aanifan la soo sheegay markii dhoweyto wamaysara ibnu cabdirabi alfarisi isaguna wuu irtay wuxuu qirtay biannahu wadaca inuu dejiyey sabciina xadiian toddobaatan xadiid oo ku saabsan fii fadli caliyin radi allahu canhu wa minha waxaa ka mid ah waxaa lagu garanaya wadciga an yakuuna almarwiyu inuu yahay marwiga waxaan la soo warinayo mukhaalifan mid markaa khilaafsan lilxisi shayga markaasi xawaasta lagu arkayo ayib waxaa lagu ogaanaya xawaasta ayb an yakuuna almarwiyu waa inuu yahay mukhaalifan lilxisi mid markaasi maxsuuska iyo waxa markaasi ishu ay qabanayso khilaafsan ayib hayra qaabilin lilta'wiil aan ahayn markaa mid aqbalaya in la awilo ka xadii ina safiinata nuux taafat bilbeyti wasallat khalfa almaqaami ragcatayn waa sida hadalkan la soo wariyo oo odhanaya nebi nuux doontiisii waxay ku dawaaftay kacbada waxayna ku tukatay maqaam ibraahim gadaashiisa laba ragcadood ku tukata ma aladii yaqbal haada yaa aqbalaya ya qofka caqliga leh oo waxaas aqbalaya man huwa waa kee ma uu jiro akarahu aahabiyu dahabi baa sheegay fi miizan miizan ictidaalku ku sheegay can cabdiraxmaan ibnu zayd ibn aslam buu ka sheegay can abiihi can jaddihi wa huwa daciifun cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslamna waa nin daciifa weeyaan asabab aani halkaa wuxuu kaga soo baxay sheekhu sababkii koobaad oo markaasi ee ka mid ah yani asbaabta lagu tacniyo yani markaa raawiga waa inuu nabi maxamed ku been abuurto calayhi salaat wasalaam asababu aani waxa atuhmatu bilkadib in been lagu tuhmaysto wadalika an yucrafa araawi tuhma bilkadib waxay noqonaysaa an yucrafa araawi raawigii waa in la garto bilkadib inuu been ku sheegayo fii kalaamihi hadalkiisa maca annaas uu la sheekaysanaya dadka markuu u sheekaynayo ayuu markaa wax ku dardaraa oo been ku sheegaa aw an yanfarida inuu qofku la tafarudo bima shay yukhaalifu uu ku khilaafayo alqawaacid almacluuma min addiin bidaruura wuxuu la keliyoobaya bimaa shay buu la keliyoobayaa yukhaalifu khilaafsan alqawaacid almacluuma qawaacidda la garanayo min addiini diinta xaggeeda bidaruurati daruur ahaan lagu garanayo wa yusama waxaa lagu magacaabaa khabaru lmutahami yani midkaa mutahamka khabarkiisa almutaham bilkadib almatruuk baa la yidhaahdaa ninka beenta lagu ayib marka labadaa mid bay ka imaanaysaa tuhmadu dadku markuu u sheekaynayo ayuu been ku daraa ama wuxuu soo wariyey oo keligii uu soo wariyey shay khilaafsan wax diinta dhan ay wada garanayaan maala waxaa ka mid a maa yuclam min addiin bidaruura inay zinadu xaaraan tahay waa macluum min addiin bidaruura sowaadix maaha inuu soo wariya maalan wax bannaynaya zinadii oo kale waxaa la odhanayaa hebel wuxuu la tafaruday bima yukhaalifu alqawaacid almacluum min addiin bidaruura ayaa la odhanaya ayib kaasoo kale marka wuxuu noqonaya khabarkiisa waxaa loo yaqaana matruuk baa la yidhaahdaa wa min amilatihi waxaa ka mid ah axaadiidu sadaqa addaqiiqi can farqat can samura can abi bakr radi allahu canhu ayib wa axaadii marka waa ninka la yidhaahdo farqat ninkaas wey ninka markaasi matruuk lxadiidka ah wa axaadiiu camr ibnu shamir can jaabir aljucfi can xaari xaari alacwar can caliy bni abi aalib waa ninka la yihahdo yani shamir weeyaan camar ibnu shamir kaasna waxaa la odhanayaa matruuq baa la odhanayaa matruuq ayaa la odhanayaa fulan matruuq alxadii haddii la yihahdo yani fulan matruuq alxadiid macnuu waxa weye ninkani beentuu sheeg sheegaa weye dadka markuu u sheekaynayo ayuu been sheegaa weeye asabab aali wraabic walhamis sababka saddexaad iyo kan afraad iyo ka shanaad waxa weeye fuxshu ala raawi wkaratu aflatihi wafisquhu bima lam yabluq alkufra waa fuxshu ala raawi raawiga haladkiisu inuu faaxish noqdo o wa karatu aflatihi raawigu khafladiisu inay badato waa labo wa fisquhu yani marka inuu faasiq yahay oo fisqi ula yimaado bima shay lam yabluq alkufra kufri aan gaarsiisnayn ayib wayusama waxaa lagu magacaabaa kaasi intaasi waxa lagu magacaabaa khabaruhu wayusama khabaruhu saddexdaasba khabarkood waxa lagu magacaabaa almunkar baa la yidhaahdaa faaxish اlhala iyo kaiir اlhafla iyo alfaasiq laakiin aan kufri gaarsiisnayn fisqigiisu khabarkooda munkar baa la yidhaahdaa cinda man lam yaqsir اlmunkara waa marka aan ku soconno cidda aan munkarka ku koobaynin calaa maa khaalafa fiihi daciifu midka xadiidka uu khilaafay daciifku aiqa iqa uu khilaafay lanna munkarka yani mar waxaa loo isticmaalaa nin iqa ah iyo nin daciifa ayaa iskhilaafay ayib ninka aciifka ah, xadiikiis wuxuu noqonayaa munkar buu noqonaya ninka iqadana muxuu noqonaya macruuf buu noqonaya waa naga soo marnay ayib marka culimmada aan ku gaaryeelaynin yani munkarulxadii ciddii la tafaruda xadii isagoo daciif oo cid iqa ah khilaaftay cidda aan ku koobaynin baa waxay u yaqaanaan yani markaasi faaxishu lhalad iyo kaiiru lhafla iyo faasiqii aan kufri uusan xadiikiisa waxay u yaqaanaan munkar bay yidhahdaan marka munkarkii labadu waa loo isticmaalaya xadiika nin daciif ula tafarudo oo iqadii uu ku khilaafo iyo xadiika uu soo wariyey nin faaxishulala ah kaiirulafl ah nin markaa faasi ah labaduba waxaa la ohanaya markaasi munkar baa laohanaya wamiaalu dalika arrinkaa tusaaliis waxa weeyaan maa rawahu nasaa'iy ibnu maajah min ariiq abi zukayr yaxya ibni moxamed ibnu qays can hishaam ibni curwa can abiihi can caaisha radi allahu canha marfuucan kulu lbalxa bitamri balxigu waa yani maraaxisha markay timirtu bislaanayso marxalado ay soo martaa balxi la yidhaahdaa balxi ayib arutab waa marxalo ka mid a ah. attamru waa markay qallasho timirta caadiga la cuno markay ta noqoto ayaa atamru la yidhahdaa marka kulu balxa bitamri ku cuna balxiga timirta ku cuna fa ina bna aadama ina aadam idaa akalahu markuu cuno hadiba shayaan shayaanku waa caroodaa qaala nasaaiyu nasaa'i wuxuu yidhi hada xadiiu munkar waa xadiid munkar ah tafarada bihi waxaa la keliyoobay abu ukayr yaxya ibn muxamed wahuwa shaykhun saalix waa sheekh wanaagsan waa nin mutadayina weeye hayr annahu lam yabluq muusan gaarin mablaq man cid darajadiisa yuqbal tafaruduhu la aqbalayo tafarudkiisa yani asaga keligiisa soo wariyey xadiikaas keligiis ayaa soo wariyey markii la eego asaga keligiisna xadiidkiisa lama aqbali karo maxaa yeelay wuxuu noqonayaa xagga diin ahaan waa u wanaagsan yahay laakiin dabdigiisa ayaa markaa aad u liita maadaama sidaa uu yahay waxa uu la tafarudo keligii soo wariyo lama aqbali karo ayib asababu saadis sababka dhexd waxaa weeye wahamu raawi raawiga wahmigiisa weeye wa an yarwiya alxadii wahmu raawi waxaa weeye an yarwiya alxadiia xadiidkii wahmu raawi wahuwa waxa w amuraawigu an yarwiya alxadiia xadiidka inuu soo wariyo raawigu calaa sabiili tawahum si ismootiisa inuu ku soo wariyo tawahumku waa ismootiis weeyaan ayib yani qofku hadduu wax ismootiiyo axyaana qalad buu ku dhici karaa intaad wax ismootiiso ayaa waxaas wuxuu noqon kara wax qaldan wlwahmu kamaa yaqacu fi sanad wahmigu suu u dhacayo sanadka oo muxuu noqonayaa birafci aw wasli munqaicin xadiid munqaica in la wasliyo yaqacu fi lmatni matnigana waa dhacaya biidkhaali xadiiin fi xadiiin aakhar xadii baa xadiid kale la dhex gelinaya yani wahmu raawigu waa raawigu inuu xadiid ku soo wariyo cala sabiil tawahum oo markuu ismoodsiiyana uu ku qaldamo ismoodsiidkii waxaa laga yaaba axyaanan qofku intuu wax ismoodsiiyo inuu wixii ay u saxmaan laakiin kan wuxuu noqonaya intuu wax ismoodsiiyey ayib wahmiga marka sanadkuna waa dhacaya matniguna waa dhacaya sanadka wuxuu noqonayaa xadii marfuuca ah, in xadii mawquufo saxaabi ku jooga in la rafciyo oo nebiga loo koryeelo sal alla alay wasalam wuxuu noqon karaa xadii munqaaca in mawsuul laga dhigo ayib waa wahmun fi wahmun fi yani markaasna waa dhacaya sheekha inoo keenaya wlwahmu yakuunu qaadixan wahmigu wuxuu noqonaya mid wax dhaawacaya kaliclaali bilirsaal wlwahmu wahmigii ykun wuxuu noqonaya qaadixan lisixat xadii xadiika sadiisa waa dhaawacaya wadalika aliclaal bilirsaal waa xadiiska in lagu cileeyo inuu mursal yahay waayra qaadixin midaan xadiiska dhaawacayna wuu noqonaya kaliclaali biwahmin raawin fi smi axadin min rijaali sanad waayra qaadixin midaan qaadix ahayna wuu noqonaya wahmigii kaliclaali waa sida xadiiska in lagu cileeyo biwahmi raawin raawi inuu ku qaldamo fi smi axadin qof magaciisa qofkaasoo min rijaali sanad ka mid ah ayib yani mar wuxuu noqonayaa wahmigu xadiikii wuu dhaawacaya xadiikii wuu dhaawacayaa sida maalan xadii mawquuf ah in markaasi marfuuc laga dhigo marna wuxuu noqonayaa wahmigu midaan markaasi aan xadiidka dhaawacaynin waa sida maalan laba raawi oo sanad ku jira in magaceed isku qaldo labaduna waa iqo ayib markaasi wahmiga noocaasa oo qof ku qaldamay raawiga magaciisa wax baasiya u keeni mayo wadaabitu ali mar haddii labaduba ay yihiin rag iaa ah labadu waa iqaad wax base u keeni mayo hadduu magacii ku qaldamay wadaabitu ali arrinka daabitkiis waxaa weeye ana alkhabara khabarku laa yakhlu kama marna ima an yakuuna fardan inuu yahay mid fardi ah manaa qof keligiis uu soo wariyey aw yakuuna lahu inuu yahay manaa fardi hal sanad buu leehay yani aw yakuuna lahu akar min ariiq ama wuxuu leeyahay wax ka badan hal sanad aw yakuuna lahu ay lilkhabari eh, khabarka waxaa u sugnaaday akaru min ariiqin hal ariiq wax ka badan manaa hal sanad wax ka badan faalawalu kan hore yalzamu min alqatxi fii sanadihi sanadkiisa marka la qaxiyo waxaa ka laazimaysa alqatxu fii matnihi matnigiisa in la qaxiyo wa bilcagsi cagsiguna muxuu noqonayaa haddii la qaxiyo matniga sanadkiina waa la qaxinaya waaani ka labaad laa yalzamu kama laazimayo min alqaxi fii axadihima midkood in la qaxiyo alqaxa fi laakhari kan kale ayib yani waxay noqonaysaa wahmigii mar wuxuu noqonaya xadiiska lagu cileeyo marna wuxuu noqonaya midaan markaa xadiikii lagu cillo markaas aan keensanaynin arrinka waxaa lagu dabdinayaa waxaa weeyaan khabarku haddii hal sanad uu leeyahay sanad waaxid uu leeyahay ayib sanadkaasi haddii wax laga sheego oo qaadixu ku soo arooro matnigiina wuu raacayaa ayib haddii matniga qadxu ku soo aroorana sanadkiina wuu raacaya ka labaad yani markaasi oo xadiikii wuxuu leeyahay duruq fara badan buu leeyahay kama laazimayso in sanadkii la qadxiyey matnigiina in la qadxiyo ama matnigi in la qadxiyo kama laazimayso sanadkii in la qadxiyo marka maxaa farq udhexeeya inuu hal sanad leeyahay iyo inuu leeyahay hal sanad wax ka badan markuu leeyahay hal sanad wax ka badan ma talaazumayaan midkood haddii wax laga sheego oo la qadxiyo kii kale inuu raaco laakiin hadduu leeya hal sanad maxaa islaasimaya haddii matni la qadxiyo sanadkii uu raacaya haddii la qadxiyo sanadkiina matnigiina uu raacaya haddii matni la qadxiyana sanadkii waa raacaya wa yusama waxaa lagu magacaabaa alkhabaru alwaaqicu fiihi alwahmu khabarka wahmigu ku dhacay ismootiisku almucallu baa la yidhaahdaa waalmucallna waa la yidhaahdaa wa huwa yani markaasi mucallku min aqmadi culuumi alxadii xadiidka culuumtiisa waa midka ugu marka ugu qarsoon weeye laa yudrikuhu ma haleelayo oo ma ogaanayo ilaa man razaqahu allaahu cid ilaahay ku arsaaqay mooyaane dihnan haaqiban dihni iyo maskax xeel dheer qof ilaahay siiyey mooyaane ayib wailaacan waasican yani iilaac iyo taalacasho ballaaran la taalacday bimaraatibi ruwaati ruwaadda maraatibtooda iyo manaasishooda wa bilmutuuni iyo mutuunta mooyaane yani xadiidka lagu cileeyo yani markaasi wahmiga iyo ismootis u dhacay mucal baa la yidhaahdaa waana anwaacda xadiidka midka ugu qarsoon weeyaan cidda haleeli karta oo cilladaa soo saari kartana waa cid ilaahay uu ku arsaaqay maskax markaasi weyn maskax ballaaran yani markaa faham yani markaasi waasaca oo markaas uu u leeyahay maraatibta xadiidka iyo ruwaadda iyo mutuunta labaduba miaalwahmi fi sanad wahmi sanadka dhacay wa huwa hayru qaadixin isagoo marka weliba xadiikan dhaawacayn waxa weeye xadiiu yacla ibni cubayd atanaafusi axadu rijaali saxiix waa ragga ay ka soo wariyaan markaasi kutub markaasi asixa kutubta soo warisa xadiita saxaaxa ayaa wax ka soo warisa wuxuu ka warinayaa yacla ibnu cubayd can sufyaan aلthawri buu ka warinaya sufyaanna can camr ibnu dinaar can ibni cumar radi allahu canhuma can الnabiyi sal اllah alay slam albayicaani bاlkhiyaar alxadii ay akmil xadii waa xadiiska macruufka ahaa fawahima yacla ibnu cubayd wahmii ismootis wuxuu ku dhacay yacla ibnu cubayd calaa sufyaan ayuu marka ku wahmiyey fii qowlihi camar ibnu dinaar meeshii cabdulahi ibnu dinaar bay ahayde ayuu camar ku bedelay wainama almacruufu sida la yaqaano waa inama macruuf min alxadii xadiika midka lagu yaqaano waxa waye sufyaan can cabdillahi bni dinaar can ibni cumar radi allahu canhuma marka qaala ibnu maciin ibnu maciin wuxuu yidhi yacla ibnu cubayd daciifun fi thawri thawri markuu wax ka warinaya waa daciif iqatun fii hayrihi hayrkii markuu ka wari waa iqa weyaan ayib xadiikan marka wahmi baa dhacay xagga sanadka waxaa lasku qalday laba nin mid waa cabdulahi ibnu dinaar midna waa camar sufyaan athawri wuxuu wax ka wariyaa cabdulahi ibnu dinaar marka ninkii ka warinayay sufyaan oo ardaygiisa ah yacla ibnu cubayd baa wuxuu mooday shaykhiisa oo sufyaana cidduu ka warinaya inay tahay camar mana ahana waa cabdullahi ibnu dinaar marka wahmi baa ku dhacay wahmiga noocaasana xadiidkii qadxi ku keeni mayo limaada lianna cabdulaahi eh, yani markaasi ibnu dinaar iyo camar ibnu dinaar labaduba waa laba ninoo markaa iqaada weeyaan mar haddii labadu iqaada yihiin in nin lagu bedelay wax markaasi dhiba ka imaan mayso ibnu maciinna wuxuu yidhi ibnu ubayd yacla ibnu cubayd sheekha la yidhaahdo waa markuu wax ka warinayo thawri waa daciif laakiin markuu wax ka warinayo hayrkii waa iqo oo waxaa rag fara badanoo markay wax ka warinayaan culimmada qaarkood daciif baa laohanaya markuu sheekh kale ka warinay mxaa laohanaya waa iqa laohanaya wahaakada wmiaal wahmi fi matni wahmi dhacay matniga waxa weye xadiid abi saciid ibn abi maryam can maalik can الzuhri can anas radi الله عنه marfuucan لا tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu walaa tanaafasuu yani hasnicina hasxasdina hasku daba jeedinina yani markaa ha tartamina adduunyada ha ku tartamina faqowluhu laa tanaafasuu adhalahu fi lxadiid ibni abi maryam adhalahu wuxuu dhex geliyey fi lxadiid ibni abi maryam min xadiiin aakhara wuxuuna ka soo qaaday can abi zinaad can acraj can abi hurayrata radi allahu canhu marfuucan iyaakum wadanna faina danna akdab alxadiid wla taxasasuu wla tajasasuu wla tanaafasuu wla taxaasaduu walxadiiaani muttafaqun calayhima ayib xadiika hore xadiidka hore yani markaas ayaa waxaa lagu daray xadiidkaasi hore ayaa waxaa lagu daray lafdiga walaa tanaafasuu walaa tanaafasuu marka kuma jirto walaa tanaafasu waxay ku jirtaa xadiidkan dambe maalik can abi zinaad can araj can abi hurayrata iyaakum wadanna xadiikaasay lafdigan walaa tanaafasu ku jirtaa marka maxaa lagu daray xadiidka hore ayaa lagu daray xadiid aysan ka mid ahayn baa lagu daray bimacnaa waa lafdi ama jumlo in lagu siyaadiye xadiid kale aysan ka mid ahayn waxay noqonaysaa wahmun filmatni bay noqonaysaa wmiaal wahmi fi lmatn waxa w xadiiu abi saciid ibn abi maryam can malik can الzuhri can anas radi allaahu canhu marfuucan laa tabaaqaduu wala taxaasduu wala tadaabaruu wala tanaafasuu faqowluhu walaa tanaafasuu oo xadiikan ku jirta adhalahu fi lxadiii xadiika waxaa dhex geliyey ibnu abi maryam ayaa dhex geliyey xageebu ka soo qaatay min xadiiin aakhara xadii kale ka soo qaatay xadiikaasi sanadkiisu muxuu ahaa waa limaalik can abi zinaad abi zinaad waa cabdullahi bn zakwaan can acraj cabdiraxmaan ibn hurmus can abi hurayrata radi allahu canhu marfuucan iyaakum wadanna weyaane taadu waa zaaid weeye iyaakum wadanna iyaakum wadanna yani waxaan u kala digaya idinka iyo malahan u kala digaya fa ina danna maluhu akdab alxadiid wax la sheego asaga ugu been badan walaa taxasasuu yani markaasi hasdabagelina walaa tajasasuu yani markaa hasjaasusina bimacnaa hasbasaasina walaa tanaafasuu ay fi dunya ha ku baratimin adduunka walaa taxaasdu hasxasdina walxadiiaani labada xadiid muttafaqun calayhima waa laisku waafaqay hayra lafda walaa tanaafasu rawaaha muslimun faqad imaam muslim baa keligii soo wariyey wlwahmu wahmigii marka hadda wuxuu loo tusaaleeyey wahmun fi lmatni wahmun fi sanad wlwahmu wahmigu yucrafu waxaa lagu gartaa bitafarudi raawi raawigu markaasi inuu la tafarudo la gaar noqdo inuu la gaar noqdo wa bimukhaalafatihi hayrahu hayrkii inuu khilaafo ayib maa qaraa'ina tadum ila dalik maca qaraa'in calaamado tadumu ilaa daalika arrinkaasi yani ku biiraysa ayaa lagu garanaya wahmiga waxaa lagu garanaya raawigu inuu markaasi la gaar noqdo oo cid kaloo soo warisay la waayo kow iyo inuu khilaafo cid yani markaasi culimmadii kale say soo wariyeen ama ruwaaddii kale si aan ahayn asagu inuu usoo wariyo ayb iyadoo markaa qaraa'in kale ay sii xoojinayaan tafarudkiisaas waariiqu jidka ilaa macrifatihi yani markaa garashadiisu ay ahaatay waxa weye an ariiq lagu ogaan karo wahmigaas jamcu uruq اlxadiii xadiidka in la jamciyo weeyaan uruqdiisa ayb wanadaru in la eego fi ikhtilaafi ruwaatihi ruwaaddu iskhilaafkooda fi dabdi waliqaan isku khilaafsan yahin agga dabdiga xifdiga iyo itqaanka marka la aruuriyo ruwaadda iyo asaaniidda xadiidka ku soo arooray markaasa waxaa soo baxaysa yani cidda wahmiga u ka dhacay iyo markaa meesha wahmiga u dhacay wariiqu wadada ilaa macrifatihi yani marka ay ahaatay garashada la garanayo wahmigu waxa weeye jamcu uruq alxadiii xadiika uruqs in la jamciyo macna asaaniidiisii wanadaru in la eego fi ikhtilaafi ruwaati ruwaadiisa iskhilaafkooda ay isu khilaafsan yihiin fi dabdi walitqaani oo markaasi waxaa la eegaya keebaa dabdi badan keebaa itqaan badan keebaa laga dabdi badan yahay taasaa markaasi lagu ogaanaya qaala cali bnu madiini cali bnu madiini wuxuu yidhi raximah albaabu baabku idaa lam tujmac uruquhu haddii aan la jamcin urudiismana asaaniiddiisa lam yatabayan khata'uhu khai'iisuma caddaado bimacnaa xadiidkan cilladu ay ku sugan tahay oo aad doonaysa inaad ogaato cilladiisa baabka uu ku saabsan yahay haddii aadan soo aruurin oo meel aadan isugu keenin asaaniiddiisa kuu soo bixi mayso yacni khaladkaa ku sugan albaabu baabka yacnii xadiidkan uu ku soo arooray cilladu ay ku sugan tahay ida lam tujmac uruquhu haddii aan la jamcin uruqdiisa iyo asaaniiddiisa lam yatabayan khaauhu khaiisu markaasi ma caddaanayo asababu saabic sababka toddobaad wuxuu noqonayaa mukhaalafat raawi liiqaat raawigu inuu khilaafo iqaadka inuu khilaafo wa tatadaman waxay koobsanaysaa almukhaalafatu mukhaalafadii waxay koobsanaysaa sittata anwaacin lix nooc bay koobsanaysaa lix nooc baa soo hosgelaya mukhaalafadaas kow almudraj mudrajki baa soo hosgelaya bifatxi raa maahuudun waxaa laga soo qaatay min adrajtu shaya fi shay idaa adhaltahu fiihi shaygii baan shaygii dhexgeliyey idaa adhaltahu fiihi wadammantahu iyaahu aad dhexgeliso wa huwa mudrajku nowcaan laba nooc weeye alawalu midka hore mudraj lisnaad waa sanadkii markaasi in wax la idraajiy macnaa wax lagu daro uyira siyaaqu isnaadihi la bedelo isnaadku aabku marka hore udhignaa sanadku qaabku udhignaa in la bedelo ayaa waxa laohanaya mudraju lisnaad xadiidku sanadkiisu ahaa in la bedelo baa waxaa la ohanaya waa mudrajun fi lisnaad ayib alawal kan hore waxa weeyaan mudraj lisnaad sanadku idraaj lagu sameeyo wa huwa mudraj lisnaad yani marka siduu ahay sidii marka hore loo sheegay in la bedelo ayaa waxaa loo yaqaanaa magacaas wa min suwarihi waxaa ka mid ah an yakuuna cinda araawi xadiiaani raawigu inuu in markaasi laba xadii uu hayo biisnaadayni mukhtalifayni labada xadiioo laba sanadoo iskhilaafsan leh fa wuxuu ku soo warinaya biaxadihima midkood buu ku soo warinayaa aw yarwii axadahumaa midkood wuxuu ku soo warinayaa bisanadii sanadkiisa alkhaasi bihi gaarka u ahaa wayaziidu fiihi min alxadii alaakhari xadiid kale wuxuu oga darayaa shan waxbuu oga darayaa ayib waxaa ka mida suwarka idraajka isnaadka maalan raawi baa wuxuu hayaa laba xadii oo midka sanad gaara leh labada sanad yani markaasi isku mid maaha labada xadiiba wuxuu isugu keenaya hal sanad fayarwiihimaa biaxadihimaa hal sanad buu isugu keenayaa ayib ama labada xadii oo mid kastaba sanad gaara leh midba wuxuu ku warinayaa sanadkiisi uu lahaa ayib kii kale ayuu intuu wax ka soo qaado wax ka mida ah, ayuu kan ku daraya marka marka qaybtaas uu ku darayo mudrajun fi lisnaad bay markaa noqonaysaa ayib wamin suwarihi waxaa ka mida ah an yakuuna inuu yahay cinda raawi xadiiaani xadiiaankaasoo biisnaadayni mukhtalifayn ku sugnaaday laba sanadoo kala duwan fayarwiihimaa araawi raawigii baa soo warinaya labada xadii biaxadihima ay biaxad isnaadayn buu kusoo warinaya aw yarwi axadahuma labada xadiis mid ka mida ah wuxuu kusoo warinaya bisanadihi alkhaas bihi sanadka isaga gaar uu ahaa wayaziidu fiihi wuxuuna ooga kordhinayaa min alxadii alaakhir xadiidka kale shay-an wax ka mida ah. dhammaantiis maaha wax ka mida ah ku daraya wa minha waxaa ka mid a suwarka idraajka an yakuuna cindahu ee cinda raawi raawiga agtiisa inuu ku n sanadkii si wata ilaa arafan minhu ay min almatni araf ka mida ah matniga mooyaane fainahu arafkaasi cindahu asaga agtiisu ku sugan yahay biisnaadin aakhara sanad kale fayarwiihi xadiikii buu warinayaa taaman xaaliyo mid dhammaystiran bilisnaadi alwal ayuu ku warinayaa ayib waxay noqonaysaa xadii ayuu ardaygii sheekhiisii ka qaatay xadii buu ka qaatay ardaygu sheekhiisii sanad buuna kaga qaatay laakiin qayb ka xadiikaasi qayb ka mid ah ayaa wuxuu ku qaatay sanad kale marka muxuu samaynayaa qaybtan dheeraadka ah oo sanadka labaad uu ku qaatay intuu soo qaado wuxuu dhex gelinayaa xadiidkii hore marka maxaa la doonayay inuu xadiidkan wariyo sanadkana ku wariyo intana ka saaro intana uu ku wariyo sanadkeedii soo waadix maaha marka muxuu samaynayaa intuu sanadkii wariyo ayuu intii gaarka uu ku qaatay sanadka gaarkana muxuu samaynaya wuu ku daraya marka wa idraajun fi sanad bay noqonaysaa wa minha waxaa ka mid a ah an yakuuna cindahu ay cinda raawi matnun matni buu hayaa matnigu maalan waa inama alacmaalu biniyaat maalan biisnaadin yani matnigaasoo biisnaadin yani markaa sanad wata ilaa arafan minhu matnigu matniga qayb ka mida mooyane araf ka mida mooyaane fa inahu arafkaasi cindahu ay cinda raawi raawi agtiisuu ku sugan yahay laakiin biisnaadin aakhar sanad kale ku soo wariyey arafkaas ayib fa yarwiihi raawigu wuxuu soo warinayaa xadiidkii taaman xaaliya mid dhammaystiran bilisnaadi alawali sanadkii hore ayuu ku soo wada warinayaa maxaa marka dheeraad ku ah qayb baa dheeraad ku ah ayib wa minha waxaa ka mid ah an yasmaca alkhabara khabarka inuu ka maqlo can shaykhihi shaykhiisu ka maqlayaa xadiidkii arafan minhu qayb ka mida ah mooyaane fayasmacuhu canhu sheekhi buu ka maqlayaa canhu yani shaykh biwaasita waasituu kaga maqlayaa uma yarwiihi wuu warinayaa xadiidkii raawigi baa warinaya taaman xaalu yahay mid dhammaystiran oo markaa arafkin uu la socdo maxduufa alwaasita iyadoo markaasi ay xadfan tahay waasitadii tii hore u dhowdahay waxa weeye xadiidkani sheekhaadaa kuu sheegay maala xadii inama alacmaalu biniyaat sheekhayga baad ka maqashay laakiin qaybta ah wainamaa likulli imri'in maa nawa arday baa kaaga sheegay sheikha sheikhu inta kaleu kuu sheegay laakiin inta kale intaasi wainamaa likulli imri'in maa nawa arday aad simantihiin baa kuu sheegay oo ka sheegay sheekhii marka intaa marka laga reeba xadiidka sheekhadaa toos oga maqlay laakiin qaybtan yaa kaaga sheegay arday baa kaaga sheegay samaadix maaha marka muxuu samaynayaa markuu warinayo intiina wuu ku darayaa waasitadiina ma sheegayo oo markaasi u sheega isaga ma sheegayo sowaadix maaha marka wuxuu noqonaya idraajun fi lisnaad buu noqonaya oo waxaa ka mid ah an yasmaca alkhabara khabar inuu maqlo can shaykhihi shaykhiisuu ka maqlaya ilaa arafan minhu qayb ka mida ah mooyaane waa sida maala inama alacmaalu wainama likulli mrin maa nawa fayasmacuhu arafkaasi wuu maqlaya canhu can shaykhi shaykhu ka maqlaya laakiin toos miyooga maqlay maya biwaasitatin waa siduu kaga maqlayaa bimacnaa cid kalaa sheekh oga sheegaysa oga soo warinaysa uma yarwiihi raawigii baa warinaya xadiikii taaman xaaluhu mid dhammaystiran oo arafka inuu la socdo ayib maxduufayn waa sidatay xaal yani marka uu yahay mid la hadfay waasitadii marka sida saxda marka maxaa la doonayey inuu sheego xadiikaas uu ka reebo darafkaas bisanadihi ku sheego darafkanna inuu sheego bish bilwaasita uu ku sheego minha waxaa ka mida idraaj filisnaad an yasmac alkhabara khabarka inuu maqlo can jamaacatin koox buu ka maqlayaa kooxdaasoo mukhtalifiina iskhilaafsan fii isnaadihi xadiidka sanadkiisa fayarwihi wuu kaga warinaya khabarkii canhum xaggoodii biitifaaqin isku waafaqsanaan min hayri an yubayina ikhtilaafahum asagoo marka aan caddaynayn inay iskhilaafsan yihiin ayib tanna maxay noqonaysaa ninkani wuxuu leehay maalan afar sheekh buu leh afar sheekh ayuu leh afartaba xadiid buu ka maqlay aartuba xadii buu ka maqlay xadii maala inama acmaal biniyaad buu ka maqlay aartuba aartu marka mid kasta sanad gaaru leeyahay oo sheekhan markuu ka wariyo sheekha sheekh kalu ka warinaya wahaakada waa silsilad kanna waa silsilad kanna waa silsilad marka waxaa la doonaya markuu warinaya xadiidka inuu mid kastaba xadiid ka wariyo laakiin bisanadii uu kaga wariyo muxuu samaynaya marka wixba hal meel buu isugu keenaya yajmacu alasaniid fii makaanin waaxid an yasmac alkhabara khabarka inuu ka maqlo xadiikii can jamaacatin mukhtalifiin waa culimmadiisii dhowr sheekh kala duwan buu ka maqlay fii isnaadihi ay bisanadihi xadiikii isagoo sanad wataa nin kastaba sanad gaar u ah ayuu kaga maqlaya yani raawigani yani sheekh kasta uu ka warinayo sanad buu kaga maqlaya xadiikii fayarwiihi raawigu wuxuu warinaya fayarwi raawi wuu warinaya raawigii xadiikii buu warinaya canhum culimadaasuu ka yani dhammaantood hal sanad buu kaga warinaya min hayri an yubayina isagoon caddaynin ikhtilaafahum inay iskhilaafsan yihiin oo kana sanad uu leeyahay kana sanad uu leeyahay oo wuxuu odhanaya ahbaranii muxamadun wa caliyun wa xusaynun wa xasan buu odhanaya soo waadix maaha way u sheegeen marka waxaa la doonayey markuu saa u sheego inuu marka xasanna sanadkiis taxo kana sanadkiisi kana sanadkii kana sanadkiisi marka muxuu sameeyey markuu dha ahbarina xasana wa xuseyn wa cali inuu yidhaahdo mid ka mida ah sanadku markaa raacina waaxid ka mid ah muxuu ka tegey marka saddexdii kale asaaniidooda meshuu ka saaray jamacaha fii isnaadin waaxid idan hada idraajun fi isnaad ayib wuxuu sheekhu waani mudraj lmatni nooca labaad waxaa weeye idraajun fi lmatni wa huwa maa kii weeye udkhila la geliyey fii matnihi matnigiisa shayun maa udkhila fii matnihi waa midka matnigiisa la geliyey oo waduma ilayhi lagu soo daray maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn xadiidka bilaa faslin iyadoo markaa aan la kala faslin xadiidkii iyo waxaan la socda walaalibu sida haalibkana waxa weye waalghaalibu sida haalibka wuquucu lidraaji aakhir alkhabar sida haalibka waxa weyaan wuquucu lidraaji idraajku inuu dhacayo aakhir alkhabari khabarka aakhirkiisa wuquucuhu dhicitaanka u dhacaya idraajku awalahu khabarka awalkiisa ayaa akaru ka badan min wasatihi dhexdeed inuu dhaco halkana sheekh wuxuu inoogu yani idraajun fi lmatni waa xadiikii matnigiis in wax lagu siyaadiye weeyaan waxaan ka mid ahayn ayadoo marka aan la kala soocaynin haddii la kala sooco marka waa iska caddahay oo hadalkan dheeraadka ah loo nisbeeyo ciddii lahayd taas waa waadix weeye laakiin marka aan la kala faslinin ayaa wuxuu noqonaya idraajun fi lmatni ayb idraajku wuxuu dhacayaa xadiika akhirkiisa wuxuu dhacayaa awalkiisa wuxuu dhacayaa wasadkiisa laakiin yani markaas sida haalibka waxa weeye inuu aakhirka dhaco oo marka xadiiska la dhameey in wax lagu darsado awalkana waa dhacayaa aakhirkana waa dhacayaa waani mudraj matni w huwa mudraj lmatni maa kii way udkhila la geliyey fii matnihi oo waduma ilayhi lagu daray maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn bilaa faslin yani marka kala saarid la'aan wlhaalibu sida haalibka waxaa weeye wuquucu idraaji idraajku inuu dhacayo aakhir alkhabari khabarka aakhirkiisa wa wuquucuhu inuu dhaco idraajkii awalahu awal sanad ayaa akaro ka badan min wasatihi inuu dhaco dheda sanadka dhexda markaasi matniga wa min amilati waxaa ka mid ah maa rawaahu lkhaiibu min ariiqi abi qaan washabaabah can shucba can maxamed ibni ziyaad can abi hurayrata radi allahu canhu marfuucan asbiqu lwuduu weylun lilacqaabi min annaar faqowluhu asbiqu lwuduu lafdigaasi mudrajun waa mudraj waa lagu dhex daray mudrajun min kalaami abi hurayra waxaa markaa laga keenay hadalkii abu hurayra radi allahu canhu faina albuhaariya bukhaari rawa alxadiia xadiikii buu wariyey min ariiqi aadam ibni abi iyaas ayuu ku soo wariyey can shucba can maxamed ibni ziyaad can abi hurayrata qaal ee abu hurayra odhanaya asbiqu lwuduu faina abalqaasima sala allahu calay wasalam qaal weylun lilacqaabi min annaar yacni eh, idraajkan xadiikan ku sugan waa asbiqu lwuduu waxaana ku daray abu hurayra waxaana ku ogaanay imaam buhaari raximah llahu tacaala ayaa soo wariyey ayadoo markaa min qowli abi hurayra qaala asbiq lwuduu marka qaalayaa odhanaya waa abu hurayra kadib marka abu hurayra wuxuu ka dambaysiiyey faina abalqaasima qaal waylun lilacqaab marka hadalkii nebi maxamed sal slam wuxuu ka bilaabanaya weylun lilacqaab buu ka bilaabanaya asbiq lwuduuna yaa leh asbiq lwudua waxaa leh waa min kalaami abi hurayra weeyaan ayib marka waa idraajun fii awal isnaad buu noqonayaa idraajun fii awal isnaad eh, imaam alkhaiib wuxuu yidhi markuu xadiiska sheegay eh, wahima abuqaan abuqaan baa wahmi ku dhacay washabaaba ibnu sawaar fii riwaayatihima hada alxadiia xadiikan warintay ka wariyeen can shucbata calaa maa suqnaahu sidii markaasi aan u sheegnay waa sidii hore yani oo markii yani sidan loo dhigo min amilati ma rawahu اlkhaibu min ariiq abi qatn wshabaaba can shucba can maxamed bn ziyaad can abi hurayrata marfuucan asbiq lwuduu sidaa marka loo eego maxaa loo malaynaya waxaa loo malaynayaa inuu yahay min kalaami man min kalaami rasul sal slam laakiin sidan dambe muxuu noqonaya waa iska cad yahay inuu yahay min kalaami man min kalaami abi hurayra wa min amilati waxa ka mid ma rawahu اlkhaibu min ariiq abi qatn wshabaaba can shucba can maxamed bn ziyaad can abi hurayrata radi allahu canhu marfuucan asbiq lwuduu'a weylun lacqaabi min annaar faqowluhu asbiq lwuduu'a mudrajun min kalaami abi hurayra radi allah anhu waa mudraj waxayna ka mid tahay hadalka abi hurayra radi allahu canhu faina albukhaariya imaam albukhaari rawa alxadiia xadiidka wuu wariyey min طariiqi aadam ibn abi iyaas can shucba can maxamed bn ziyaad can abi hurayrata qaal asbiqu lwuduu abu hurayra wuxuu weysada ku xildheeraada faina abalqaasim yani marka abulqaasim oo nebi maxamed sal slam waa kunyadiisi weeye qaala wuxuu yidhi abulqaasim waylun lilcaqaabi min annaar wa qaala khaiibu bada dikrihi alxadii khaiibu lbaqhdaadi wuxuu yidhi markii uu sheegay xadiidkan wahima waxaa qaldamay abu qatan wa shabaaba ibnu sawaar fii riwaayatihima riwaayaday ka wariyeen fii riwaayatihima hada alxadii warinta ay warinayaan xadiidkan ay ka warinayaan can shucba calaa maa suqnaahu saan u sheegnay oo laga dhigayo yani marka asbiq lwuduua النبي kalaami nabiy sal slam waa qalad xaggooda ka dhacay weeyaan halkaa inoo joogo waqtiga dhacay